بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري السابوري رحمه الله تعالى في بيان أن الإسناad من الدين baabkaa ku soo wa qaala muxamedun waxaan ku soo jirray muqadimadii iyo sanadku inuu ka mid yahay diinta oo ay tahay in la ogaado rijaasha ama ruwaadda warinaysa xadiidka wixii hiqoo lagu kalsoon yahayna laga qaato wixii daciif ahana la caddeeyo oon waxba laga qaadanin wa qaala muslim raximahullah wuxuu yidhi qaala muxamedun muxamed baa wuxuu yidhi waa sheekhiisii moxamed ibn cabdillaahi bn qohzaad oo soo noqnoqonaya sanadka ku kusoo noqnoqonaya cashirka xalay iyo kanba kii ka horreeyeyna maxamed binu cabdillaahi oo ka warinaya alcabaas bin abi rizmata baa u dambeeyey isla asagii weeye marka hadda marka magaciisi keli uu sheegay wa qaala muxamedu wuxuu yidhi ibnu cabdillaahi bni quhzaad samictu waxaa maqlay abaa isxaaqin ibraahim bnu ciisa aalaqaani qaala isagoo yidhi abaa isxaaqaas qultu licabdillaahi bni mubaarak waxaan ku idhi cabdullaahi bni mubaarak almarwasi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan ow waa kunyada cabdullahi bni mubaarak yaa abaa cabdiraxmaan la yidhaahdaa alxadiidu aladii xadiidkii jaa yimid ina min albiri biriga waxaa ka mid ah jaa manaa jaaa yimid marwiyan can albihay ku laga warinaya can inabiy sal l slam xadiidkaas oo sheegaya ah ina min albiri biriga waxaa ka mida iyo samafalka iyo khayrka aada ixsaan u samayso aadamaha iyo dadka bacda albiri biri iyo samafal iyo khayr markaad naftaada oola timaada kadib an tusalliya inaad u tukata liabawayka labadii ku dhashay maca salaatika salaadaada aad tukanaysa maceeda <clears throat> wa tasuumaha soonto oo lahumaa liajlihimaa labadii waalidna aad u soonto maca sawmika adiga soonkaada la jirkoodaoo soonkaada la jirkiisa aad ayadana u soonto xadiidkaas ka waran qaala wuxuu yidhi ibn mubaarak baa la weydiinayaa ina min albiri bacda albiri biriga waa ismi jaamic ah, oo wax alla wuxuu ilahay raadli ka yahay aqwaal afcaalba daahiri baatin biriga qofka uu samaynayo ee naftiisa u samaysan bacda albiri ina min albiri biriga uu dadka u samaynayo samafalka iyo ixsaanka bacda albiri asaga birigii iyo ixsaankii naftiisa uu u sameeyey kadib waxaa biriga kamida ah an tusalliya liabaweyka maca salaatika salaadaas marka tii sharcigaheed daata aqwaalin wa afcaalin muftataxa bitakbiir almukhtatama bitasliim waa loo jeedaa soconkaasaad ka garan tii luqaweydee ducadaad maaha muranna kama taagna ta ducada ah ee waxaa weeyaan an tusalliya inaad u tukato liabaweyka labadii ku dhashay maca salaatik marka adiga tukataba wa tasuuma aad u soonto lahumaa liwaalidayka labadii ku dhashay maca sawmika markaad adigu soonto qaala wuxuu xadiidkaa ka warran baa lihi ibnumubaaragow faqaala cabdullaahi bnu mubaarak wuxuu yidhi yaa abaa isxaaq abaa isxaaqow ina ibraahim ciiseow adalaqaani isxaaq ibnu ibraahim ibnu ciisa wey caman haadaa xadiidka yaad ka warisay bal sheekh samuu lanaa rijaalakum raggiina magacaaba oo sanadkii baa layska rabaa waa kuma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lahu ibnu mubaarak waxaan u idhi haadaa xadiidkan min xadiidi shihaab binu khiraash shihaab binu khiraash xadiidkiisi weeye shihaab ibnu khiraash ibnu xawshab ashaybaani alcawaam ibnu xawshab bay walaala yihiin shihaab ibnu khiraash baa xadiidkan warinaya faqaala wuxuu yidhi ibnu mubaarak hiqatun huwa hiqatun shihaab waa nin hiqoo lagu kalsoon yahay caman yuu ka wariyey laga hari maaye qaala wuxuu yidhi qultu waxaanin alxajaaj bnu dinaar xajaaj bnu dinaar alwasidi ninkaasuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu mubaarak hiqatun huwa hiqatun xajaajna waa hiqo lagu kalsoon yahay caman yuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi abaa isxaaqi baa wuxuu yidhi way ka soo oodantay qultu waxaan idhi qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi abaa isxaaq qultu waxaan idhi huwa qaala wuxuu yidhi yaa ku jirta meesha xajaaj binu dinaar qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam biduuni waasita waasita la buu toos nabiga oga wariyey qaala waa intuu raadinaya marka baaritaankii uu ku jiray ibnu mubaarak waa u baxay wuxuu yidhi cabdullahi ibnu mubaarak yaa abaa isxaaq abaa isxaaqow ina bayna alxajaaj binu diinaar xajaaj binu diinaarkaa sanadka uu ku dhammaaday ee matnigii toos iskugu tabacay asaga iyo wa bayna annabiyi nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa u dhexeeyaa mafaawiza bahgooyayaal masaafa baciida mafaawisku waxaa weeyaan jamcu mafaasa mafaazadu waxaa weeyaan waa dhulka cidlada ah ee oomanaha ah ee aan dadku aynan khatar mooyeene aynan marin khatarna ay qofkii galana aad iyo aad u loga cabsado looga cabsado oon iyo bahal iyo nolol iyo muxuu ahaa gaajo inuu dhinta laga baqaayaa kaasaa waxaa la dhahaa dhulka bahgooyahada la yihahda wey marka qofka inuu ku dhinta ayay aano u tahay waa khatar magacii baa marka la tafaaulay oo intii la dhihi laha waa mahaalik meel lagu halaagsamo weeye yaa waxaa loo bixiyey mafaawis min baabi tafaawul wey Ah, meeshii lagu badbaadaye lagu maaratay fawzaaye lagu liibaanaye lagu badbaadaye lanna man qaacahu saaliman faaz ninkii gooya isagoo nabad galay waa liibaanay faaz marka saas weeyaan sida laviqa qofka la qaniino ay u dhahaan oo kale carabtu saliim midka la sixrayna madbuub ayay dhahaan madbuubun marka min baabi tafaa'ul weeyaan ereyga fiican ayaa wanaagsan nabigana wa kaana yuxibu alfa'l alxasan waa jeclaan jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam marka ninkaa xajaaj la yidhaahdo xadiidka aad tidhi nabiguu ka wariyey iyo nabiga calayh salaam waxaa u dhexaysa masaafo dheer tanqaticu ay go-ayso fiihaa mafaasadaasi acnaaqulmatiyi geela luquntiisa a ah, masaafo dheer oo geeli intuu luqunta ka jabo oo dhaqaaqi waayo oo kurkii uu qaadi waayo uuna fadhiisto oo fadhiisto ayaaba u udhexaysa nabiga iyo abaa isxaaq Ah, maxaa yeelay abaa isxaaq ninka la yii waxaa ujeeda xajaaj xajaaj binu dinaar iyo nabiga ugu yaraan laba waasna udhexaysa leanna xajaaj binu diinaar waa taabici taabici wey taabicu taabici wey taabicu taabici rawaayada uu warinayana nabiga isaga alayh salaam laba ugu yaraan laba ka tirsan karaa taabicu taabici wuxuu ka warin taabici ila saxaabi ma arkine taabicina yuu ka warin saxaabi saxaabigaasaa nabiga ka warin kara sala allahu aleyh waali wasalam markaa ugu yaraan laba qof baa ka warin karta masaafo dheer oo bahgooyaa oo geela xataa suu u socdo u socdo luqunta ay jabi waa iska maaratay eh, kinaayo wa iyaa udhexaysa buu yidhi <coughs> walaakin horta xadiidka xagga u tuur marka xadiidka waxaa ku jira inqiaac sanadkiisii mutasil maoo ma xiriiro kol hadduuna xiriirinna shardi aasaasia oo min shuruudi alxadiidi almaqbuul ayaa la waayey xadiidka maqbuulka ama xasan ama saxiix maxaa loo shardiyaa itisaalu sanad taasaa la waayey xagga u tuur amaa masaladan hadda xadiidkan waxaa xadiidku sheegaa soo qaadatay masaladan ayada ah ee maydka iyo waalidka iyo maxaa gaari haddii aad kaaga jawaabo fiqi ahaan ayuu leeyahy walaakin laysa fi sadaqati sadaqadii oo loo bixiyo waalidkii dhintay laysa ma ahaanay fi sadaqati sadaqada gudaheeda ikhtilaafu lkhilaaf in maydka sadaqada ay gaari oo ilaahay ka thawaabini oo loo sadaqayn karo taa muran kama taagna culummada dhexdooda maxaa muran ka taagan yahay salaada bacd alaahaar ibnu cumar fi lbukhaari uu ku soo arooriyey iyo waa soo arooriyey qaar baa qaba laakiin jamhuur ahlilcilm waxay qabaan maya soonkana khilaafaa ka taagan hadduu nadar yahayba xanaabiladu qaarna waxay leeyiin waajibka oo dhanba man maata alayhi siyaam saama canhu weliyahu man maata wacalayhi siyaam saama canhu caam caam ka dhigeen ama nadar ha ahaado ama kii faradka ahay ramadaan ka ahaado iyadoona hadalkaasa ku jira amaa qur-aanka maydka loo akrinaayo iyaduna muran baa ka jira almashhuur fi madhab shaaficiya waxay leeyihiin looma looma akrin karo qur-aan qof maydoo dhintay waxba ma gaaraayo bacda shaaficiya iyo a'imada kale iyo qaar kamida ayaa qaba in loo qur-aan akrin karo oo gaaraysa tawaabka qur-aanka uu gaari oo marka masaa'il khilaafiya masaladan masale khilaafiya weeyaan amaa sadaqadu axaadiid baa kusoo soo aroortay oo nas ah in biyo maaratay loo sadaqayn karo beer in loo sadaqeeyey wax allaal wixiisa cumuuman intii nabiga la weydiiyey hooyadii baa dhimatay iyadoon dardaarminaya nabi allow sadaqa ma gaari haa uu yidhi sadaqada marka maydka way gaadhaysaa ama xadiidkaadii halkaas lagu gowracay waxba kama jiro ayib wa qaala wuxuu yihi muxamedun muxamed muxamedkii waa un sheekheen yaan kusoo jiray oo ahaa moxamed bin cabdillaahi ibnu quhzaad almarwasi samictu waxaa maqlay buu yihi caliy bnu shaqiiq oo yaquulu la samictu waxaa maqlay cabdallahi ibnu mubaarakin almarwasi yaquula isagoo leh ah, marwasi nisba ilaa marwa dhulkaa la yidhaahdo khuraasaan yaa magaalooyinka u waaweyn waktigaas waxaa jirtay afar magaalo oo ay ka mid tahay marwe iyo naysaabuur iyo haraad iyo ayaa ka mid ahayd magaalooyinka marka caanka ah cabdullahi mubaarak oo yaquulu lahu maqla calaa ru'uusi nnaas dadka hortooda culummadii iyo khiyaartii hortooda wuxuu ka lahaa dacuu ka taga xadiida camar ibni thaabitin ka taga war camar binu thaabit xadiidkiisa qaadanin camar binu thaabit abu moxamed alkuufi ninkaa isagaa la daciifinaya oo lagu dhegan yahay nin nin baa loo soo qabanaya liannahu jarxu almajruuxiin iyo in la caddeeyo dacfigooda diintay ka mid tahay alisraadu min addiin bay soo geli ninka abu moxamed alkuufi la yihahdo camar binu thaabit iskaga taga abu xaatim wuxuu yihi araazi kaana radii ara'yi shadiidu tashayuci wuxuu ahaa radiiu ra'yi ah, mid ra'yi xun oo shiicanimadiisuna ay daran tahay ayuu ahaan jiray ba layidhi aajurina wuxuu leeyahay abu daawuud isagoo ka warinayo raafidiyun khabiif buu yidhi raafidiyun khabiid camar binu thaabitkaas waa raafidi xun ah, shiicada way kuwa itnaa cashiriya raafida la dhaha fa kaana wuxuu ahaa yasubu salafa salafka kii caaye oka afxumadaas salafka saxaabadii nabiga laga kari laayay saxaabadii nabiga ee diintana soo gaadhsiisay ayay dureen haddii la durana maxaa ka ratimi qur-aanka iyo sunada in la duro diin la-aan bay dadka ku wadaan marka diin la-aan ayay ku wadaan silsiladii dahabigaheed ee isku xidhay nabiga iyo ummadda ayay dhaawaceen oo wax ka sheegeen oy daba taagan yihiin oy lacanadayaan oy diin ka dhigan oo alle ku caabudi oo ugu dhowaan marka nimankaas waa nimankaas saa darteed raafidiyun khabiid abu daawuud sajistaani saaxibu sunan oo kaas ra'yiga salafka iyo ahlulcilmigu waxa weeyaan nimanka ayaga in meel iska saaro oo ummadda looga digo baaba wuxuu ku saabsan yahay alkashfu can macaayib ruwaati alxadiid xadiidka ragga warinaya in ceebahooda banaanka lasoo dhigo wanaqalat ilakhbaari iyo akhbaarta iyo axaadiidka kuwa soo naqlinayo nin allah nin walbao martabadiisa waa soo maray in la dejiyo oo hadduu ceebaysan yahay uu nagu soo dhuumanin xadiidkiisa iyo dacfigiisa iyo wixiisan shareecada nadiifta ee daahirka ah layluhaa ka nahaariha uu nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam habeeniya maalin waa iskaga mid maalin cad bay wada taagan tahay inay markaa lasoo dhexgelinin waxaan saxahay waa daabi weeyaan iyo difaacid nabiga la difaacaya sala allah aleyh wasalam iyo muxuu ahaa shareecadii qaala waxadaanii abu bakr binu nadr bn abi nadrin qaala xadaanii abu nadr hashim bn اlqasim qaala xadaanaa abu caqiil saaxibu buhaya ah, abu caqiil ninka la yidhaahdo saaxibu buhayata islaanta buhaya la yidhaahdo saaxibkeedii suxbadana waa xagga mawlaha weeye mawlaheedii buu ahaayo ninkan la yidhahdo abucaqiilkana waxaa lahaa oo mawla u ah buhaya buhayadaasa sayid u ahayd marka mawlaheedii wey buhayadaasna waxay ka warisaa caaisha iyo ka warisaaba taabiciyad wey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan kii fadhiya cinda alqaasim bn cubaydillaah alqaasim bn cubaydillaahi ninka la yidhahdan ag fadhiyey alqaasim ibnu cubaydillaah ibnu cabdillaah ibnu cumar ibn lkhaaab alcumari ayaa la yidhahdaa cumar buu ku abtirsadaa ninkan alqaasim ibnu cubaydillaah ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab alcumari marka jaddahu alxaqiiqi alaqrab waa cabdullahi bnu cumar jaddahu laclaana waa cumar bnu lkhadaab awowgiisa aabbihii dhalay waxaa weeyaan waa cabdullaahi ibnu cumar wey cabdullaahi ibnu cumar ila waa qaasim binu cubaydillahi bn cabdillahi bn cumar wey awowgiisa kore ee cabdullaahi ka koreeya ee aclaana waa cumar bnu lkhadaab ninkaa asaga ahaan ag fadhiyay bu yidhi kuntu jaalisan cinda alqaasim bn cubaydillaah wa yaxya bnu saciid iyo yaxya bnu saciid alansaari labadaasaa dhag fadhiyey waa taabici saqiira sawr yaxya bnu saciidkan faqaala yaxyaa wuxuu yidhi lilqaasim qaasim wuxuu ku yidhi yaa abaa muxamed abaa muxamedow kunyadiisi wey inahu shani qabiixun wax foolxun weeye calaa milika adiga korkaa adiga oo kale waxaa ku foolxun cadiimun weliba qubxigiisu uu sii xun yahay sii wen yahay cadiimun uu wen yahay qubxigii ee foolxumadu an tus'ala baa xun in lagu weydiiyo suaalan in lagu su-aalo can shayin shay shaygaasoo min amri hada diin diintan iyo shareecadeena shareecadan wax kamida in su'aal lagaa weydiiyo fatwo lagu weydiiyo oo falaa yuujada aan la helin cindaka agtaada minhu su-aashii lagu weydiiyey cilmin wax o jawaaba arrin xun wey adoo kale oo caalima oo lagu yaqaano hebel ka dhashay qowskaan ogaa a in intii masale diina lagu weydiiyey aad ma garanaya tidhaahdo arrin far xun weeyaan laa yuujad aan la helin cindaka agtaada minhu masaladaasi cilmun cilmi aan la helin walaa faraju wax faraj ahoo lagaga baxo su-aashaas culayskaa iyo mucdalada dadka haysatana meel lagaga baxana lagaa waayo ah, oo ma garanayo u soo istaagto ama aamusto arrintaa waa arrin qabiixo fawxun aw cilmun cilmi in lagaa waayo walaa makhraja lagaa waayo shakuraan wey meel lagu baxsado oo jawaab ah iyo cilmi lagu daawoobo in lagaa waayo waa adigoo kale qabiix fawlxun bay ku tahay faqaala lahu qaasim qaasim waa yahay wuxuu yidhi wacama daak oo maxay arrintaa kusaa ku dhacday sababtu maxay tahay in bashar baan ahaa ee cilmiga nig meel buu taagan yahay intii su-aal la weydiiyey inaan garan waayo maxay qabiixi igu tahay falxumay igu tahay qaala wuxuu yihi liannaka adigu ibnu imaamay huda hanuunka labadiisa imaam wiilkoodii baa tahay laba imaam baad ku abtirsataa ibna abibakar baa tahay abubakar awlaaddiisii wa cumara ibna cumara cumar awlaaddiisana waa tahay oo ninkan xagga aabbahana waxaa nidhi alqasim binu muxamed alqasim binu cubaydillaahi ibnu cabdillaahi ibnu cumar bnu khadaab wey soosaama xagga aabbaha xagga hooyadana waxaa weeye hooyadiis ina qaasim baheed qaasim binu muxamed binu abubakr sidiiq wey xagga hooyadana hooyadiis waa bintu qaasim ibnu muxamed binu abubakr sidiiq marka xagga aabbahana wuxuu ku abtirsanaa cumar bnu khadaab alfaaruuq xagga hooyadana abubakar sidiiq labadaas imaam ayaad ka soo jeedaa oo farca ka tahay saa darteed su-aal lagu weydiiyey inaa ma garanayo tidhaahdo arrin foolxun weeyaan buu yidhi leanna ceebeynin buu ka wadaa qaala liannaka ibnu imaamay huda ibna abi bakrin wa cumar qaala wuxuu yidhi yaquulu lahu lqaasim ninkii la fadhiyey ee abu caqiila baa wuxuu leeyahay yaquulu lahu lqaasim baa wuxuu ugu jawaabay aqbaxu wax ka foolxun baa jira min daaka midkaa aniga ad ugu tilmaantay foolxumay ugu tilmaantay cinda man dad agtiis caqala kasay oo garan can illaahi ilaahay xaggiisa qofku wax ka garan oo shareecada wax ka garan oo diinta wax ka yaqaana midaad foolxumadii ugu tilmaantay wax kasii foolxun baa jira an aquula inaan idhaahda ka foolxun biqayri cilmin cilmi la-aan ow aahuda aan ka qaato an gayri iqatin qof aan iqe ahayn somarti iskaga xaji iskaga celiye diin la-aan inaan iska sheego oon wax iska sheego walaa takfu maa laysa laka bihi cilm waxaan aqoon u lahayn inaad raacadood ku hadasho waa qabiix taasaa ka foolxun ama dadaa lagu kalsooneen aan ka aruursado iska aruursado qaala wuxuu yidhi abu caqiil fasakata waa aamusay yaxya famaa ajaabahu ooma jawaabin waa laga garhelay haddii waa laga garhelay maxaa yeel qofka inuu ma garanayo yidhaahdo cilmigii bay kamid tahayba su-aal baa lagu weydiiyey waad garan weyday intaad cilmi la-aan iyo aqoon la-aan aad wax iska shee sheegi laheyd oo an taquluu cala allahi maa laa taclamuun ad ku dhici laheyd shirkigii baa la raaciyey waxaadad garanaynin intaad dhihi waan garan ama isku day laheyd oo halaag meeshaa qofka ku dhici lahaa ma garanaya ka gaaban kana rursan rusan ah, ma garanaya sax ah walidalika uu leeyahay saaxibu maraqi sucuud wkul min ahli اlmanaaxi اarbaca yaqulu laa adri fakun mutabica wakulu min ahli اlmanaaxi اlarbaca yaqulu laa adri fakun mutabica afarta aimada ah abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed a'imat lhuda alfiqi aimadaasoo dhan dhammaantood laa adri baa laga hayaa ee ku raac ku raaco waxaad garan weyda laa adri dheh maalik raximah llahu tacaala iyo dhowr afartan su-aalo intii la weydiiye ama ayuu inti badneed wax wuxuu yidhi ma garanayo lix su-aalood wax saasuu ka sheegay markaasaa kii weydinay wuxuu yidhi adoo imaama miyaad leedahay ma garanayo waxaan waa waa ka xumaaday macaamada qaar baa ma garanayeeda ay kuwa adagta haddaad tiraad ma garanayo waaba weji dib dambaba inaad waxba aqoonin iyuu suuqa gelinaya markaasuu wuxuu yidhi maalig orad suuqa wareega waxaad tirahdaa ina maalikan laa yadri shay waxba garanayo maalig waxbuu garan waayey dhe or suuqa ka wareeg buu yidhi sharaf wey ah, waxaad garanay inaad tiraa ma garanayo laakiin waxaadan garanayn inaad isku daydo oo deena fatwadaasi halaag iyo cadaab ay kuu sababto tana ka fool xun qaala waxadaanii bishr bnu lxakam alcabdiyu qaala xadaanaa qaala samictu sufyaan ibnu cuyayna yaquul isagoo leh akhbaruunii waxay ii sheegeen buu leh ibnu cuyayna sidaa leh waa majaahilad akhbaruunaydaas sanadkiiba marka waa muqadimaan ku jiraayo yutasaamac fi muqadamaat fi lmuqadimaati maa laa yutasaamac fi sulbi lmawduuc muqadimada muslim intaad ku jirto waxyaalo badan oo waxaa jirtaa aan loo tiirin karin asaga markuu bilaabo kitaabka iimaan ka bilaabo markaasay bilaabanaysaa shuruuddiisa sixada halkaas ka bilaaban akhbaruunii can abi caqiil bay iga warrameen haddaan soo marray lakiin abi caqiil waxaa ka warramayey ninka la yidhaha anadar abunadar haashim ibnuqaasim baa ka warinay marka mutaabac ahaanba hadda sanadka loo keenayoo jahaalada waxba ma dhibayso akhbaruunii can abi caqiil bay waxay iga sheegeen saaxiibi buhayata buhaya islaanta la yidhahdo saaxiibkeed mawlaheedii ahaa ana ibnan wiil licabdillaahi bni cumar uu dhalay haddana waxaa soo maray alqasim bin cubaydillaahi marka cabdullahi bn cumarna dee waa jaddahu alxaqiiqi alaqrab awowiisa dhawaa wey uu dhalay ee sa'aluhu waxay weydiiyeen can shayin masalay weydiiyeen lam yakun aanan ahayn cindahu agtiisa masaladaasi fiihi lam yakun ahayn cindahu agtiisa alqasim bin cubaydillahi weeyaane fiihi fi hadihi masala cilmun cilmi ooma hayo masale un cilmi uhaynin baa la weydiiyey faqala lahu yaxya ibnu saciid ma garanayo marka iska yiri ama waa iska aamusay faqala lahu yaxya ibnu saciid baa wuxuu ku yidhi wallahi baan ku dhaartay inii la ucdimu waan weyneyna wax weyn oo culus baa agteeda ka tahay dhakafaar an yakuuna inuu ahaado miluka adoo kale wa anta walxaal anta adigu ibnu imaamay lhudaa hanuunka labadiisa imaam aad ku abtirsato yacni wuxuu la jeedaa cumara cumar iyo wa ibnu cumare tii hore ma khilaafayso cumar iyo ibnu cumarna wuu ku abtirsadaayo midna wajadahu laqrab midna wajadahu lacla marna abubakar iyo cumar buu kusoo yirioo midna waa xagga aabbaha midna waa xagga hooyada oo aabihiisna waa cubaydullahi bin cabdillahi bin cumar xagga hooyadana qaasim bin maxamed bin abubakar buu ku abtirsadaa marka labada riwaaya isma anfinayso dhinaca dhinac labada uu ka ataago uu ka sheegay adoo yacni cumar ibnu cumar ku abtirsadaa tus'alu in lagu weydiiyaan ucdamu la ucdam bule inii la ucdimu yani araahu cadiiman shay culus oo aad u cadiima oo weyn oo lala yaabo wey in tus'alu lagu weydiiyo adoo ninkaasa can amri amri amarkaasoo laysa cindaka agtaada unan ahaanin fiihi amarkaa lagu weydiiyey cilmun cilmina lagaa waayo ha wax intii lagu weydiiye cilmi aad u haynin oo ma garanay aad tiraahdo arrintaasi agteeda wax culus bay ka tahay faqaala wuxuu yidhi alqaasim binu cubaydillaah acdamu wax ka weyn baa jira min dalika arrinkaas meeshaad ka fiirinaysa arrintu maaha aha arrintu waa diin waa diin tawaaduc bay u baahan tahay man tawaaduca lilahi rafacahu allah inaad waxaad garanaysana aad sheegto waaad garanay ma garana tidhaahdo dhawaasho ilahay baa laga helaa iyo rifxa iyo daraja laga helaa wallahi baan ku dhaartay cind allahi ilahay agtiisa wax ka weyn baan garanaya wa cinda man caqala qofka garanayo can illaahi ilaahay ka garanaya shareecada iyo diinta iyo xaqa uu leeyahay an aquula inaan idhaahdaa ka weyn biqayri cilmin cilmin aan aw ukhbira aan sheego can gayri hiqatin qof aan hiqayn aan wax ka sheego oon ka wariyo qaala wuxuu yidhi wa shahidahumaa qaalada marka waa ninka abucaqiil ka warinaya la yidhaha nadar hashim binu qasim wa shahidahumaa labadaas oday ee qaasim binu cubaydillaahi iyo yaxyahan tirtirsiinaya waxaa xaadiray shahidahumaa abucaqiil baa xaadiro oo goobjoog u ahaa saaxiib buhayihi weeye magaciis yaxya binu mutawakil ahaa xiina waktigiibuu xaadir ahaa qaalaa ay isdhaafsanayeen labadan sheekh dalika ereyadaas iyo hadalkaas abucaqiilka yaxya binu almutakal eh, yihaahde saaxiib buhaya waa fadhiye gobjoog bu hadda soo maray inuu dhex fadhiyey waxadaanaa camru bnu aliy abu xafsin alfallaas asayrafi wuxuu kamid yahay tiscadii buu kamid yahay sagaalkii buu kamid yahay sagaalkii imaam ee lixda aimatu sitada ah sheekhyaha uu ahaa mubaasharatan biduuni waasida wax ka warin jirin qaala wuxuu yidhi samictu yaxya bnu saciid baan maqlay alansaari qaala sa'altu waxaan weydiiyey sufyaan athawri sufyaan ah, ansari bn ba laga axmed bn saciidka meeshaa ma dhexe ansaariga waa taabici ayb yaxya binu saciid baa maqlo qaala yidhi sa'altu waxaan weydiiyey sufyaana sufyaan athawri baan weydiiyey wa shucbata ibnu xajaaj wa malikan ibna anasin wa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna an aimadaasi waa aimatuljarxi wa ah waxaan su-aalay can irajuli nin laa yakunu aan ahaanaynin habtan mid lagu kalsoon yahay fi lxadiid xadiidka qof aan xadiidkiisa lagu kalsooneyn oo xadiidka sugaynin oo yaa jira ka warrama culamaalahi culamaduna weydinaya fatwo weydinaya ninaan lagu kalsoonin xadiidkiisa fayaatiinii waxaa ii imaan marka alrajulu nin baa ii imaan fayasalunii wuxuu weydiinaya canhu ninka asaga aan ogahay inuuna lagu kalsooneen yaa nin isu-aali oo dhihi sheekh hebel ka waran iyo hebel ka waran maxaan falaa annagu waxaan ogahay ninkaa inaan xadiidkiisa lagu kalsooneen qaaluu waxay dhaheen aimadaas oo idil waxay isku raaceen akhbir canhu waxaad xaggiisa ka sheegtaa annahu laysa bithabtin inuun ahayn Ah, usheeg inuu nin u kalsoon yahay dayaanatan wa dabtan wa itqaanan wa istiqaamatan inuuna ahayn usheeg xanna kugu noqon mayse diin iyo cibaado weeyaane marka ceebeen iyo dacaayad iyo foolxumana waa baab shareecada iyo difaaceeda iyo ilaalinteeda alla kugu ogyahayna waa baab kala wey a marka waxaa weeyaan wallahu yaclamu almufsida min almuslix qofka mufsidkaa ah ee naqsiga iyo tacyiirka u jeedaya ceebeenta iyo qiimada iyo qofka muslixa ah ee hagaajinay ka tahay iyo diin ilahay waa kala yaqaanaa وxadaثna cubaydالlahi بن سacيid qaala samictu waxaa maqlay الnhr nhr ibn shumayl almazani nahr ibn shumayl yaquul asagoo le nahr ibnu shumayl su-ila waxaa la weydiiyey ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn baa la weydiiyey cabdullaahi ibnu cawn ibnu ardabaan can xadiiin xadiid baa la su-aalay lishahrin shahr u sugnaaday shahr ibnu xawshab nin la yidhaahdo yaa hadda la haystaa hadda niba miska laguu soo saaraya shahr ibnu xawshab xadiidkiisi baa la weydiiyey wa huwa shaharkana qaaima wuxuu taagan yahay marka nadar la weydiina le ninkan meesha taagan ma looga waran qaa'iman wuxuu taagan yahay calaa uskufati albaab albaabka fiyaaradiisa meesha albaabka markii laga soo tallaabsanay laga tallaabsaday ee muxuu ahaa mooska mooska ee lagu mooso guriga lagu moosa ee kor loo yar qaado albaabka laga soo tallaabsado yaa uskufa la dhahaa halkaasuu taagan yahay shaharkii fa qaala wuxuu yidhi markii la weydiiyey nadar ibnu shumayl ee ninka la yihahdo ibnu cawn nadar baa weydinaya suila ila ibnu cawn waxaa la weydiiyey can xadiidin ishaar wa qaayim calaa isku fatilbaab soo taagan yani ka waran ninkan xadiidkiisa faqaala wuxuu yidhi ibnu cawn ina shahran ninkan shahr la yidhaahdo nazakuuhu waxbay ka sheegeen ina shahran ninka shahr la yidhaahdo nazakuuhu way dhaawaceen ay darabuuhu binaziik naziik waxaa la yidhahdaa arruxu qasiir waran yar oo murjin ah ayaa lagu dhuftay ninkaasaga isaga macnaha waxay ka wadaan marka waa la daciifiyey waa la dacniyey ninkaa isaga waa la duray ina shahran nazakuuh way dureen ina shahran shahran azakuuhu ehlulxadiidka way dureen qaala muslim baa kuu jilcinaya raximahu llah wuxuu ley imaamka yaquulu wuxuu leeyahay nazakuhudan akhadatu waxaa qabatay alsinatu nnaas dadka carabkiisi saaran ninka asaga takalamuu fiih waxbay ka hadleen dadkuna waa dadka iskale shaqadan iyo ka hadalkeeda ma aha dadkao idil dadka xadiidka iyo ehelkiisa iyo muxuu aha naqdiga iyo jarxiga iyo daawaca iyo wixii qofka uu ku dhaawacmay kala garanayo qofkaa wey ila waxaa laga yaabaa qof kale hadduu galo arrin asaga isku qabsadeen isku qabteen iyo iska muxuu ahaa waa iga soo booday waa iga soo booday waxa la yirahdaa iska jirta hadda sooma a laba qof oon iskhilaafin oo waxbaba dhex marin inuu qof iska yirahdo waa iga soo booday marka waxaas waa shaydaan iyo waswasadiise waxaa looma jeedo waxaa la rabaa qof ahlu culum diina cilmigan xadiidka garan rijaasha yaqaana wax kala saari kara markaa garan kara qofka wuxuu kujaku jarxo jaraaxoobo oo ku daciifo iyo wixii kale kala saari kara takalamuu fiihi waxbay ka hadleen way ka hadleen qaala waxadaanii xajaaj xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu shaacir ninkan xajaajkan waxaa la dhahaa xajaaj ibnu yuusuf baa la dhahaa athaqafi xajaaj ibnu yuusuf athaqafi abu moxamed albaqdaadina waa la yidhahdaa kunyadiisa abu moxamed baqdaadi alxaafid araxaal waxay isku eg isku eg yihiin oo isa shabaheen xagga magaca iyo xagga magaca aabbaha iyo xagga kunyada iyo xagga nisbada intaba waxay isku waafaqeen alxajaaj ibnu yuusuf ibnu lxakam athaqafi ninkii digicabka ahaayee xilligii taabiciinta noolaa ee saxaabo badan iyo taabiciin badan iyo saalixiin badan laayay ninkiibay aad isku shabaheen way aad isku shabaheen laakiin waxay isku khilaafeen xagga fi ljaddi waalcasri waalcadaalati waxusn xusnu dariiqa intaba waa isku khilaafeen xagga awow isku awow maaho labada asag iyo aabihii way isku waafaqeen xajaaj ibnu yuusufba mid walba la dhahaa laakiin midkan hadda ibnu shaacirka xajaaj ibnu yuusuf albaqdaadi alxaafid araxaalka iyo midkan way iskhilaafsan yihiin kan waxaa weeye xajaaj ibnu yusuf alxakam wey athaqafi waxaa kaloo isku khilaafeen xagga casriga isku casri mayn ahayn oo kan hadda taabiciinta xilligoodii buu oo waa kii cabdilmalik binu marwan wasiirka gaashaanaga uu ahaa saxaabo badan laayay ragguu dilayna cabdullaahi binu zubayr baaba kamid ahaa oo intuu dilay uu salbiyey haddana ku xidhay meelo saaray cadaaladana way ku kala tegsan yihin xajaaj ibnu shaacirka waa nin cadli ah wanaagga iyo dariiqada wanaagsanna waa isku khilaafsan yihiin inta kale laakiin waa kan waa isku egyihin xajaaj bnu yusuf eh, yusuf ibnu xajaaj kan waxaa la dhaha xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxajaaj athaqafi kanna xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxakam baa la dhahaa labadaba thaqafi weeye labadaba abu moxamed waa la dhahaa qaala wuxuu yidhi xadaanaa shabaaba shabaabatu bnu sawaar weeyaane abu camar alfazaari shabaaba bnu sawaar qaala wuxuu yihi qaala shucba shucba bnu lxajaaj wuxuu yidhi abu bistaam waqad walaal qad laqiitu aan la kulmay shahran a qaala shuba wuxuu yihi waqad laqiitu waxaan la kulmay iska dhaho shahran shahr baan la kulmay ninka shahr bin xawshaba haddana zakuhu la lahaa yaa intaan la kulmay baan falam actada bihi aanan dar yeelin oon ihtimaam siinin lama actada wuxuu ka wadaa ee lama ahtam bihi walama actani bihi wax cinaayaa iyo ihtimaama iyo danayna ons danaynon siima laha nin culumo aho wax laga qaato oo diintiisa la qaato ahaan ooma macaamilin oo waxba kama qaadanin ma danaynin taas wy manaa falama اctada bihi eh, ma danaynin lama اhtama bihi walama اctana bihi qaala وxadaثanii mحamed بn cabdالlahi بn quhzad min ahli marw reer marw uu ahaaye qaala wuxuu yihi akhbaranaa caliy bnu xusein ibnu waaqidin qaala wuxuu yihi qaala cabdullahi bnu mubaarak cabdullahi bnu mubaarak almarwasi wuxuu yihi qultu lisufyaan athawri waxaan ku yidhi ina cabaad ibna kahiir ninka la yidhaahdo ninka cabaad ibnu kahiir la yidhaahdo man tacrifu waa qofkaa taqaana xaalo xaalkiis ehluljarxi watacdiil baa tahayoo waa taqaanaa oo yaxya bnu maciin wuxuu daciifun walaysa bishay nin daciifahoo lagu kalsoonayn inuu yahay waad og tahay wa idaa xadaa markuu waxbaan sheegi dhaho jaa wuxuu la imaan biamrin cadiim wax weyn oon dadka ayna aqoonin oo shareecada waafaqsaneed oo qaraa'ibah ayuu la imaanoo qaraa'ibta axmed bin xamed wuxuu dhihi jiray utruku lqaraa'ib fa ina aktharaha manaakiir badankeed waa munkare marka waxyaalahaasuu la imaanoo wixii la yaqaanay ee rijaasha iska qaadi jiray waxaan hayn ama aquula inaan ku dhaho linaasi dadka inaan ku dhaho laa taakuduu canhu waxba ha ka qaadanina ninkaastaan jadribeynay oon baaritaan ku sameynaan ogaanin in hiqa ahayne waxba ha ka qaadanina haddaan dhahno diintaanada ma dhaawac soo gaari waa dad aad u dhowsan oo is-ilaalinaya oo dadkan afka furan ee iska hadli ee ninba nin ku taagan ma aheene dad <clears throat> <clears throat> diinta meeshay martuun mar ayay ahaayeen marka diintaanadii baan u cabsanaynaaye laa taakudu canhu ma dhihi karaa qaala sufyaan wuxuu yihi balaa waad dhihi kartaa soo masaladu diin ma gelino sanad ma gelino xadiid ma gelin haa ka ilaali u sheeg manaa dheh qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi cabdullahi bnu mubaarak marka waa loo fatwooday fakuntu waxaan ahaa idaa kuntu markaan joogo fii majlisin majlis dukira fiihi lagu soo qaado cabaadan cabaad binu kaiir meelaan fadhi haddii lagu soo qaado athnaytu waan ammaani jiray caleyhi korkiisa fii diini diintiisa qofku waa qof muslima oo diin iyo akhlaaq leh oo musalli aho tukado cibaado leh oo xagga salaaxa iyo cadaaladda waa ku fiican yahay laakiin xaggee kan laga haystaa xagga iqanimada labdiga labdiga iyo xifdiga laga haystaa wa aqulu waxaan dhihi jiray laa taakuduu canhu waxbaa ka qaadanina oo ninku waa nin saalix oo wanaagsan oo qiimo badan laakiin xagga sanadka iyo xadiiska markii loo noqdo sanaaca alxadiiiya nin loogu dugsan ma ahe waxbaa ka qaadanina saasaan dhihi jiray buyii marka waxaa weeyaan waidaa qultum facdilu haddii aad qof hadlayso cadaaladda cadaaladda inaan laga tegin baa la rabaa oo wixii markaa qofkaas aad ka sheegayso ayna noqonin inuu salbi maxdi salbi maxdi inuu noqonin xumaan uuna duuduuban isagoo dhan markaas ku maaha un dhihin ku waa yahay oo waa muslim waxida wax walaa waafacawna waa leeyahay inta marka juziyada eed ka hadlayso oo diin kaa gashay intaa unbaa loo gelya inaad ka hadasho wixii kale waxay noqonaysaa baabkii xumaa ee qiibada iyo xantaabay geli wa qaala muxamed muxamed waa shaykhii ibnu quzaad ahaaye muxamed bin cabdillaahi bn quzaad xadaanaa cabdullaahi bnu cumaan wuxuu caan ku yahay laqabkiisa iyo naanaystiisa cabdaan cabdaan baa la dhahaa magaciisa laqabka oo caanka ku yahay naanaystiisa cabdaan baa la dhahaa oo haddaad arata cabdaan waa cabdullahi bnu cuhmaan ibnu jabalata bn abi rawaad xadaanaa cabdullahi bnu cuhmaan ibnu jabala ibn abi rawaad weye qaala qaala abi aabahi ba wuxuu yidhi abi waa cuhmaan bnu jabala ibn abi rawaad qaala cabdullahi bnu mubaarak baa wuxuu yidhi intahaytu waxaan u tegay ilaa shucbata shucba wasaltu bay ka dhiganta intahaytu waxaan tegay ilaa shucbata shucbaan u tegay faqaala wuxuu yidhi shucbe haadaa cabaadun bnu kaiir baa ka lehe faxdaruu ka digtoonaada waa ag joogaa agtiisu jooga kama dheera cabaad bnu kaiir waa kane faxdaruu ka digtoonaada waxba xadiidan ka qaadanina wa alfadl bnu sahlin qaala sa'altu waxaan weydiiyey mucalla araazi can muxamed ibnu saciid isagoo ka waramaayo alladii moxamed bnu saciidkii rawaa canhu uu ka wariyo cabaadu baa ka warinayo cabaad ibnu kaiir soo ogaatee waa la daciifiyey waa la daciifiyey sheekhiisina waa la haystaa <coughs> sheekhiisina waa la haystaa oo maxamed binu saciidkan weeye waxaan weydiiyey sa'altu mucala raasi waxaan weydiiyey can maxamed binu saciid ninka la yidhaahdo aladii maxamed binu saciidkii rawaa canhu waxaa ka wariya cabaadu baa ka wariya cabaad marka muxuu noqday arday buu noqday sheekhiisina maxamed binu saciid wey fa ahbaruunii waxay ii sheegeen haddaan su can ciise binu yuunus waxay iga warrameen ibnu abi isxaaq asabeeci qaala inuu yidhi ciise kuntu waxaan ahaa calaa baabihi ninkaa soo hadaqaadeere maxamed binu saciid albaabkiisaan joogay wa sufyaanu sufyaanu thawrina cindahu agtihiisuu joogay isaguna falamaa kharaja markuu baxay oo albaabkii ka yarfog agga albaabkii amuu u baxay yaan sa'altuhu canhu sufyaan hoosta ka weydiiyey oona sheekhan bal nooga waran fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anahu ninkan la yihahdo maxamed binu saciid kadaabun beenaana inuu yahay waxaa ku dhacay fiiri marka kadaab waa marka laga hadlaayo maraatib ljarxi watacdiil ayaa jirta jarxigu maraatib buu leeyahay tacdiilkuna maraatib buu leeyahay a oy kala dardaran yihiin marka kadaabku qaybaha u daran buu ku jiraa qaybaha u daran beenaale weliba been badan weeyaan beentaas markaa qof muslima inaad ku tiraado waa beenaale waa ka xumaani dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa wuxuu nacay inaad ku sheegtana xam buu nabiga ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam masaladan marka waxaa weeyaan waa diin iyo difaaceed iyo qofkaa in shartiisa ummadda looga digo biisa akhul cashiira oo kale wey nabiga calayh salaam nin wuxuu ku yidhi idan weydiistay gurigiisa taagan yaa wuxuu yidhi idolu lahu fa inahu bisa akhulcashiira marka qofka noocaas oo kale shartiisa ummadda looga digaayo ama shar isaga looga baqa ama diin ama waxun shareecada ku saabsan arrima noocaas oo kalea looga jeeday waxadaanii moxamed bin abi cataab qaala xadathanii cafaan cafaan bn muslim asafaar cafaan ibnu muslim asafaar can moxamed ibnu yaxya bnu saciid alqataan can abihi aabihiis oo yaxya bnu saciid alqaطaana min aimati اljarxi watacdiil buu ka mid yahi qaala wuxuu yihi yaxya bnu saciid alqaطaan lam nara saalixiin dadka saalixiinta ee wanaagsan ee dhowrsoon maanan arkin nusakda qaar lam tara labadaba isku meel bay tegiin ma arkaysid asaalixiina dadka saalixiintaa fii shayin wax ay agdaba kaga been badan yihiin minhum saalixiinta fi lxadiidi markay ka hadlayaan waa laba shay oo kale fog soo maha ya kaafiya kala dheeri wey saalixiinta weelay kaga been badan yihin xadiidka ma arkin qaala ibn abi cataab baa wuxuu yidhi falaqiitu waxaa la kulmay ana ani oo abilcataabka marka hore cafaan baa warkan usoo sheegay sheekhii uu ka soo wariyey cafaan oo maxamed binu yaxyaa buutos ee wax lala yaabo wey yaan u tagay biyi falaqiitu ah, ana aniga waxaan la kulmay maxamed binu yaxya binu saciid alqataan oo sheekhayga cafaan iga wariyey baan asagii la kulmay mubaasharatan sanad caali ah fasa'altuhu canhu markaasaan su-aalo yidhi war arrintii bal ka warran warkaa uu cafaan ii sheegay faqaala can abiihi aabihi buu intuu ka wariyey maxamedkaas oo yaxya binu saciida lam tara buu asagu yiri ta abu akri ahlalkhayri dadka ahlulkhayrka iyo saalixiin waa isku mide eh. fii shayin wax agdamay kaga been badan yihin minhum saalixiintu fi lxadiidi xadiidka maaan arkin maxaa laga wadaa muslim baa ku fasiraya qaala muslim wuxuu yihi raximahu llah yajri lkadibu beentaa ku dureeri calaa lisaanihim carabkooda walaa yatacamaduuna alkadiba beenta ooma qastaayaan saasaa laga wadaa waa qof oo maaragtay saalix weeye salaaxa waa xagga diinta waa cadaaladii laakiin maxaa ka maqan dabdigii iyo itqaankii baa ka maqan soo maarti labdigii xadiidka la xifdin lahaa ee la sugi lahaa ee la kala garan lahaa qofka laga qaadanay qofka laga qaadanaynin waxaa sanaaca xadiidiya la yidhahdaye tana ka maqan tana ka maqanoo uuna garanaynin laakiin saalix weeyaan safka hore aan ka kacaynin qiraatulqur'aan badan dhaaco badan cibaabada badan afgaaban wey hadduu markii yidhahdo xadiid baabkii baan ka hadli wax wuxuu ka hadlay aan la qaadan karin buu ka hadlay a oon jirin meelahaasu marka qisaska iyo sheekooyinkaas oo dhan buu nabiga iskaga tiirin sala allah alay wasalam Ah, cibaadadii iyo diintii xaggaas iyuu marka isaga yuu iskaga badan yahay xaggaas u badan yahay lakin ala ibnucilmi wax oo wax kala tanqiixin kara ma aha <clears throat> kuwo kale ayagona waxaa jira saalixiin ah oo zuhdi sheegta oo deena axaadiistii sameynba ayaga oo dad kale adduunkan ka soo jiidaynaayo aakharadii iyo diintii baan dadka kusoo jiidaynaa ayagoo kule oo qaar baa waxay dejiyeen axaadiis min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas ah, boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka iyay suurad walbaba fadaail sheegeen suuraddaa ninkii akri waxaasuu heli suuraddaa ninkii akri wuxuu heli dadku waxay rabaan waxay dadka rabaan dadka adduun bay rabaan moogta waa aratay dadka markii xoolaha laga aruurinayo haddaad maanta oran jannat firdowsa allaha guliya ku haysa waxma heli maysa lakiin markaad tirado xoolaha allah ini badi oo xaruurta allah kuu badi o islaanta allah kaala ka hagaajiyo xagga adduunka waa la soo daadinaya adduunya jaceyl baa dadka badan iskaga jir inta badan yaa ku jira marka dadkii baa adduunyada kasoo jiidaynaa bay dheheen markaas axaadiis marka adduunyadii ay ku heli lahaayeen yaan sheegaynaa sidii kii ku jiray mutaarmukhtaarka ku jira kitabka mukhtaarka ninkii suuratulwaaqica akriya faqri maalintaasa ugu dambayn ah, markaasaa ilaa waaqacadeena si loo akrinaayo xageehadee faqriga waxaa wey yabsudu risqa liman yashaa wayaqdiru lah ilaahay qofkuu raba u fidiyaa ninkuu rabana ku cedhiidiyaa imtixaan wey adduunyadan aakhara loo socdaa loo tartamaya adduunka waxba maaha marka waxyaalahaasoo kalea jira oo dadkii saalixiintahaa ay mararka qaar ka tusi markii dadka xanuunka uu ka qabto adduunkii iyo mashquulka ay ku jiraan yaa waxaa la dadka maxaa kusoo dabnaa maxaan kusoo dabnaa baa la dhihi markaasaa qisas meeshan oo wadnaha kaa soo ridaaya ayaa la shubi waxaas weeyaan midda loola jeeda saalixiin weeye laakiin kaflatu saalixiin baa ku dhacay oo way ilduufeen ma kala garanayaan maxaa nabiga loo tiirin karaya maxaa kale ah, xamaasadii umaa qaaday qaala xadathanii alfadl ibnu sahl qaala xadahanaa yaziid ibnu haaruun qaala akhbaranii khaliifatu bnu muusa qaala dakaltu calaa haalib baan u galay haalib binu cubaydillahi baan u galay ninka la yidhaahdo ofeerso dakaltu waxaan u galay buu leeyahay khaliifa hadlaya calaa qaali bni cubaydillahi baan u galay fa jacala wuxuu gudagalay yumlii calaya inuu ii yeerin imla waa la yihah jirta majlis limla fadhiisaa laleeyahay ardayga oo loo yeerin kutubta lama wada haysto mutawafir maaha waxaan laska soo wada qaatay hadda ilaahay noo sakiray ma jirin waa loo yeerin qoro adi waxaad qorato soo xifdini oo deena korka ka qaban waraaqdaadaas iyo xifdigaada marka lagula xisaabtami waraaqda saad u ilaaliso ama aad qalbiga ugu ilaaliso labdiga halkaasuu geli markaa wuxuu bilaabay marka inuu akrinayo oo uu leeyahay xadathanii maqxuul qaala xadathanii maqxuul a xadiid maqxuul ka wada bilaabani maqxuul shaami waa nin hiqa maqxuulku oo ree shaama ayuu marka bilaabay waa qaalib waxaa akrinaya fa lbawlu waxaan qoro oo gacanti wuxuun qoro oo maqxuulta aan ku qoro sanadkii wax la wadaba halka matni lagaga ridaba akhadahu sheekhi waxaa qabatay albawlu kaadi kaadi baa qabatay marka waa xajin waaye wuxuu marka masquushiba u baahday faqaama markaasuu furuq yiri dirba soo waraaqihii ka daadsan yihiin oo u yaalaan meesha u yaalaan ayuu booday arday faraqadqaad bu ku taqaanaa hade fa nadartu waxaan fiiriyey bu yidhi fi lkuraasa waraaqihii maa sheekh intuu maqnaa umaasaa u fiiriyey bu yidhi wuxuu magxuul lahaa fa idaa fiiha waxaa ku qoran xadahanaa aabaan can anas a ya meeshuu magxuul laha maxuulba ma jiraba wax magxuul la yidhaahdo meesha ku jira ma laha aabaan in la yidhaahdo ibnu abi cayaash abu ismaaciil albasri oo uu yihi camar ibnu cali alfallaas matruukulxadiid uu yidhi axmed binu xamballa waa ku raacay ninkaas way ninkuu ii dadaaye maantoona uu ku hayo makxuul waa maqaarsa wuu maqaar saaray makxuul nin la yihahdo hiqa lagu kalsoon yahay buu meeshiisa wuxuu dhigay nin aabaan la yihahdo daciifa anas saxaabigi mu halkaa kaga ridi wa aabaanun can fulan wa aabaanun an yaa ku qoran meesha waxa uu watoo dhanba waa ninkii aabaan ahaa ee matruukulxadiidka ahaa ibnu abi cayaash ahaa fataragtu markaasaan ka tagay bu yii masquusha intu ka baa ma sugin bu yii taragtu waan ka tegey waqumtu waan iskaga cararay bu yii waan iskaga kacay bu yii ah, maxaa yeele wuxuu ogaaday <clears throat> ninkan in khayaamo wata oo waxaan jirin inuu ninka kusii deenayo inuu yahay qaala wuxuu yidhi qaaladaas muslim weeye imaam muslim raximah llahu tacala wuxuu yidhi wa samictu alxasana waxaan maqlay alxasan ibnu caliy alxulwaani laqabkiisi kale muxuu ahaata waa xagga macaanke alrayxaani xagga udugana rayxaanina waa la dhahaa xulwaanina waa la dhahaa yaquulu asagoo le ra'aytu waxaan arkay fi kitaabi cafaan cafaan ibnu muslim asafaar ninkii la dhihi jiray imaamka ahaa kitaabkiisii waxaan ku arkay xadiida hishaam abilmiqdaam nin la yidhahdo hishaam nin la yidhaahdo abilmiqdaam la yidhahdo xadiidkiisi xadiidu cumar ibnu cabdilcaziiz oo xadiidu dambe waad godi <clears throat> ra'aytu fi kitaabi cafaan waxaan ku arkay xadiida hishaam baan ku arkay abilmiqdaam ahaa oo muxuu yahay xadiidkaas waa xadiiu cumar xadiidkii hishaam bnmaqdam muxuu yahay waa hishaamkana wuxuu ka wariyey cumar bin cabdilcaziiz buu ka wariyey xadiidkii hishaam ibn miqdaam uu cumar bin cabdilcaziiz ka soo wariyey asagaa ka warinaya marka xadiiu cumar ee aladii huwa xadiiu rawaahu hishaam uu wariyey can cumar bin cabdilaziz ka wariyey xadiiu cumar ee xadiiu aladii rawaahu hishaam uu wariyey can cumar bin cabdilcaziiz uu ka wariyey ah, xadiidka asaga ah ayaan ku arkay buu yidhi ra'aytu fi kitaabi cafaan xadiidu hishaam abilmiqdaam baan ku arkay xadiidu huwa xadiidu cumar binu cabdilcaziiz weeyaanoo hishaamka uu wariyo can ariiq cumar binu cabdilcaziiz ibnu marwan ibnulxakam imaamkii caadilka ahaa ku art oo tirsada qaala hishaam wuxuu yii marka waa ka marka faafaahintii hishaamkaas ibn abilmiqdaamka la yihahdo wuxuu yidhi xadathanii rajulun saasa ku qoran yuqaalu lahu yaxyaa ibnu fulan la yidhaahdo riwaaya kale yaxya ibnu saciid fulanka xadathanii rajulun baa i waramay yuqaalu lahu la yihahdo yaya bnu fulan yaxya bnu fulan yaxya ibnu saciid halkaas cumar bin abdilcaiz ka gelin an maxamed binu kacab buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaalada waa xasan alxulwaani sheekhi muslim muslim sheekhiisi wey markaasuu qaala wuxuu yihi xasan alxulwaani ba wuxuu yidhi qultu licafaan cafaan baa waxaan ku yidhi kitaabkiisiiba waxa meesha ku walwale inahum yaquuluun adna sidanaa kuu qoran sidan adna kuu qoran oo xadathana rajulu yuqaal lo yaxya bnu fulan an maxamed binu kacab baa kuu qoran oo adiga ninkan la yidhaahdo cafaana iyo maxamed ibnu kacab yaxya binu fulaankaasa inay dhexeeya inahum saa waa jirta waad sheegtay kitabka ku qoran tahay inahum dadkuse yaquuluuna waxay leeyihiin waa kan oo yani cafaamka muslimka hishaam hishaam baa ila warinaya fi kitaabi hishaam ra fi kitaabi cafaan xadiida hishaam oka marka hishaam la haystaaye inahum dadkuna yaquuluuna waxay leeyihiin hishaamun hishaam samicahu wuxuu ka maqlay min moxamed binu kacab kitaabkaadana waxaa ku qoran waxaa ku qoran hishaam can yaxya can moxamed binu kacab baa ku qoran soo maart marka kitaabkaas cafaan muslim riwaayadaa hishaam wuxuu hishaam wuxuu ka warinayaa isaga iyo moxamed binu kacab maxaa udhexeeya yaa udhexeeya yaxya binu fulan saciid ayaa udhexeeya soo maa tiibuu daba socda wuxuu leeya waase waase dhaa meesha soo gelisay yaxya binu fulan baa meesha ku jire dadkuna wa yaquuluuna waxay dhahaan hishaamun hishaam samicahu wuxuu ka maqlay xadiidka min moxamed binu kacab buu toos ooga maqlay bay dhahaane oo oo dhey wax udhexeeya maba lehe fa qaala wuxuu yidhi cafaankii weeyaane su-aashii baa u ka jawaabaya qaala wuxuu yidhi ina mubtuliya hishaam waxaa lagu ibtileeyey oo inkaar kaga dhacday min qibali hada alxadiid xadiidkaas xaggiisaa laga soo gaaray buu yidhi xadiidkan uu dhihi uun hishaam uu leeyahay can maxamed binu kacab uu toos u leeyahay ee sheekhiisa yaxya uun meesha ka tuuraayo halkaa way meesha laga daarayba laga soo gaaray a mudallis buu ahaa isqaad sameeyo oo ilan tadriisku midna waa isqaad midna waxaa weeyaan waa taqyiiru mashtahara bihi sheekh sheekha wuxuu mashhuurka ku ah la bedelo ah, alawalu isqaadu lishaykhi wa an yanqula caman fawqahu bican wa an wathani laa yasqudu lakin yasif awsaafahu bimaa bihi laa yancalif soomeen waa kati wey tan marka waxaa weeyaan sheekhi buu ridi sheekhi buu ridayaa markaasa waaa wuxuu yidhi cafaan ninka la yihaahdo cafaan inama ibtuliya waxaa lagu ibtileeyey min qibali hada alxadiid ah waa kan kitaabkaygi waxaa ku qoran hishaamun can yaxya can moxamed binu kacb dadkiina wuxuu ugu sheekeeyaa hishaamun can moxamed binu kacb anaaba toos oga wariyey buu dhahaa oo sheekhiis buu meesha ka tuura sheekhu sheekhiibuu ku dhacaa inama ibtuliya min min qibali hada alxadiid kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray xadahanaa yaxya soo maartid can muxamedin ibnu kacb weeyaane saasuu waa waran dhihi jiray oon ka qoranay uma dacaa wuxuu sheegay bacdu kadib anahu samicahu min moxamed moxamed baaba ka maqlay buu dhahay taas marka si ahaanteeda jarxi ma keento oo inaantaad arday intaad sheek eh, intaad sheekh ka qaado sheekhaa sheekii eh, eh, sheekhiisii iyo sheekhaadii saa iskuu xigaan oo adiga iyo sheekhu sheekhaadii uu sheekhaadii idiin dhexeeyo taas waxba dhibaato a ah ma laha hadeena maalin kale aad sheekhu ka aad toos oga qaadato bisanadin caalim sanad caali inaad kaga qaadato dhibaato male wayna dhacdaa oo marar waxaad dhacaysa intaad sheekhaadii wax ka qaadato inaad sheekiisi hesho oo toos waxooga qaarato deena sanadkii uu kor kugu kaco way dhacdaa taas marka laiskuma jarxiyo laakiin uktushifa waxaa la iktishaafo oo la baaray oo la ogaaday inuu ninkan waxba ka qaadin ee uu sheekiisi kas u ridaayo sheekhu sheekiisana isagoo sanad caada ah raadinaayo kana maarata baabi'inaayo inuu isku tuuray sababta keenta tadliiskuna way badan tahay oo asbaab bay sheegeen culamaau musalax alxadiid sababta sheekhaada aad u qarini oo nin kale u sheeganay oo sheekh kalea waxaa weeyaan asbaab bay sheegaan wayna dhacda arrinta noocaas oo kalea way dhacdaayoo in markaa dadku ay eh, maalan aqraan weeye sheekhaadii adigo isku da'baaba tihiinba in lagu yirahda marka sheekh ebel bu wax ka qaadaa wax ka bartaa halkaas shaydaanka sama artid madaakhil buu leey shaydanku fara badan intaas irid buu dad ka soo galaa mid kamida weeye wuxuu ku leeyahay maxaa ebel u sheegaysa aqraan baa tihin isku da'baaba tihiine marka sheekhiisii iyo culimada ka waaweyn un tirso ka un kuwaan tirso asaga waxba tirsanin halkaa markaasuu deena wuxuu noqon saaqid lxadiid warkiisaba la qaadan mahayo qaala xadaanii moxamed bn cabdillaahi bn quhzaan qaala samictu cabdallahi bn cuثmaan bn jabalata bn abi rawaad cabdaan yaquul isagoo le qultu licabdillahi bn mubaarak ba waxaan ku yidhi man hada arajulu ladii waaya ninkan rawayta aad ka warisa canhu xaggiisa xadiida cabdillaahi bni camar xadiidkii cabdullaahi bni camar ee ahaa yowm lfidri maalinta ciidulfidriga yowm ljawaaizi waa maalinta abaalgudka maalinta ciidulfidriga ee muslimiinta intay soo soo maraayeen ay ciidi ay soonkii afuraan ciidi la ciidaayo jawaaista iyo abaalgudka maalintu ilahay qaybiye wey lisaa'imiin kuwii soomanaa uu qaybiyo oo gufraan iyo cidqu maarata min aniiraan iyo raxma qaala xadiidka asaga cabdullahi maaragow yaad ka warisay man hada arajulu aladii rawayta canhu aad ka warinaysa xadid cabdullahi bin camr yowma alfitri yowma aljawaais ninkaad ka warisa waayo qaala wuxuu yidhi sulaymaan ibnu xajaaj u fiirsa meeshan haddii ay aad qaaladaa faacilkeeda sulaymaan ka dhigto waa kaa halawday xaajadii way kaa halowday ah, marka haddaad qaala sulayman bn xajaaj tidhaahdo wixii oo dhan waa ka halaabayaan faacil oga dhigto marka waxay noqon qaala wuxuu yidhi ibnu mubaarak faacilkii waa cbdullahi mubaarak wey isagaa la weydiiyo sheekhaada waayaa la yidhi markaasu wuxuu yidhi qaala ibnu mubaarak baa wuxuu yidhi sulaymaanu sulaymaanu marka waa khabaru lilmubtada'i maxduuf huwa sulaymaanu ibnu xajaaj wey adhihi marka qaala ibnu mubaarak wuxuu yidhi sulaymaanu huwa ninka aan ka wariyey xadiidu cabdullahi bn camr yowm lfidr yowm aljawaais qofkaan ka wariyey sulaymaanu huwa sulaymaan ibn xajaaj weeye a intaasuu sheegay waa nin daciifa sulayman ibn xajaajkan markaasuu ibn mubaarak wuxuu yidhi oo sheekhu nawow imaam nawowi asaga wuxuu leeyahay waayo waa nin wanagsan waa la amaanaya lakin waxay u badan yihiin ninkan isaga ah xadiiskiisu daciif yahay marka qaala wuxuu yidhi ibn mubaarak huwa ninkaan ka wariyey sulaymaan ibnu xajaaj weeye undur waxaad fiirisaa maa wadacta waxaad dejisay fii yadika gacantaada minhu min alxadiid axaadiista gacantaada aad dejisay eed qoratay eed haysato iska fiiri iska fiiri oo sulaymaan binu xajaaj iyo waxaa lamidkaa ah, axaadiistooda iska dhawr iska ilaali marka waxay noqonaysaa in la caayo wax laga sheegayo sulaymaan a in la iska fiirinayo haddii aan la ammaanana usluub kale yeelan kartaa undur maa wadacti fii yadika minhu meeshaad faraha la gashay fiiri waa sulayman binu xajaaj oo hiqa o lu kalsoon imaam nawwi ha ka soo rajaxaya qaala ibnu quhzaan baa wuxuu yidhi wa samictu waxaa maqlay wahb binu zamca ninka la yidhaahdo oo yadkuru sheegay can sufyaan bin cabdilmelik ka warramaya qaala wuxuu yidhi sufyaan qaala cabdullahi baa wuxuu yidhi can ibnmubaarak ra'aytu waxaan arkay roox ibnu qudayf baan arkay ninka roox ibnu qudayf la yidhaahdo saaxiiba dami dhiigga u saaxiibkaha damkii qadri dirhami dirhamka inta dhan dhiiggii u saaxiibka ahaa ama dhiigga qadarkiisa uu dirhamka dhannaa ninka asaga ee saaxiibka u ahaa saaxiibudami qadri dirham wajalastu ilayhi waan la fadhiistay majlisan meel baan la fadhiistayoo fajacaltu waxaan gudagalay astaxyi aan ka xishoon min asxaabi asxaabtayda inay igu arkaan an yarawna inay igu arkaan jaalisan anoo la fadhiya macahu maciisa kurha xadiidihi xadiidkiisa karaahiyadnimada aan nacayne la nacaya darteed in lagu arkaan diidanaa ibnu marka ninkan uu ka sheegan ruux binu qudayfa hadda la haystaa saaxiiba dami qadri dirham baa lagu yidhi oo xadiid buu wariyaa xadiid oo tucaadu salaatu min qadri dirhami adoo salaadii ku jira haddaad arato dhiig maradaadii ku yaalla dhiiggaasna shilin in la dhigo in shilin la saaro ayuu dhan yahay qadru dirham waaye salaadaa waad soo celin wixii laakiin dirham ka yar dhiigu hadduu yahay salaadaada waa iska wadanaysa waa ku asaxday xadiidka asaga ahoo baatil ahoo laa asla lahu aan asal lahayn axnaaftaa qaaratay iyo ciraaqiyiinta yaa qaaratay maalikiyadu waxay leeyihin nijaasta teeda yar iyo teeda badan waa isku mid laakiin iyaduna damkay sidan xanaafta ku raaceen shaaficiyada xanaabilada qaliilu najaasati wa kathiira waa isku mid marka ninkan marka waxaa loo nisbeynayaa waxaa loo nisbeynayaa xadiidkaas oo magac looga dhigayba isagii baa magac looga dhigay magaciisa waa ruux binu qudayf naanaysta iyo halhayska uu yeeshay waxay noqotay ee lagu caanka uu ku noqday saaxiiba dami kii dhiigga u saaxiibkaha ee xadiidkaa wariya damkii qadri dirhami dirhamka oo kale aha oo waxay ka soo qaateen waxay ka soo qaateen oy leeyihiin maxal muxuu ahaa alqaa'id oo kale meesha maxaan ahaa addubur addubur ah, qofka markuu istijmaar sameeyo istijmaar uu sameeyo dhagax iyo geedi wax iskaga tiro intaa meeshaas yar haddayna dhaafin agga agga u dhaafin qadar derhame ah weeyaanoo markaa intaasoo kale hadday marka ay tahay macfu wey waa macfu ay leeyihiin marka barta faraskii barta dameer waxna way dhadhahaan qaba qarkood ayago oo afkooda ka ilaalinaya duburka iyo waxaas marka wajalastu ilayhi waan la fadhiistay majlisan fajacaltu astaxyi min asxaabi inta aan la fadhiyey waaan le raggii ku yaqaanay amay kugu arkaan an yarawni inay u arkaan baan ka xishoonaya jaalisan macan oo la fadhiya kurha xadiidii xadiidkiisa nacida la nacayo darteed ah, nin daciif adoo wax ka qorqon ama la jooga dil arko adoo waa lagu daciifin qaala xadathanii ibnu quhzaan qaala samictu waxaan maqlay wahban wahb ibnu zamci haddaan soo marray wey yaquulu isagoo le can sufyaan sufyaanku waa sufyan bin cabdilmalik sufyaan ibnu cabdilmalik weeyaane can ibnu mubaarak buu ka warinaya cabdullah ibn mubaarak almarwazi qaala ibnu mubaarak wuxuu yidhi baqiyatu ninka la yihahdo saduuqu lisaan hadda baqiyaa la haystaa baqiya ibnu waliid alximsi baqiyat ibnu waliid alximsi baqiyatu baqiya ninka la yihahdo ibnu waliid saduuqulisaan waa nin carabkiisa uu run yahay oo runla ah walaakinahu yaakudu wuxuu iska qaataa caman aqbala qofkii soo qaabiliyo wa adbara qofkii dhabarka uduwa labadaba uu ka qaataa caman aqbala ninka quman ee iqada ee lagu kalsoon yahay ee lasoo la qaabilo qofkaana wuu ka qaadan wa adbara ka jeedsada iyo daciifka waxba lagu felinna wuu ka qaadan dhibkiisa halkaa wey ah, ka maqan iyo wax kala saarkii iyo tamyiiskii walaakinahu ayuu ka qaadan qofka aqbalana waa iqadii adbarana waa daciifkii wuxuu kaloo lahaa baqiya bn lwaliid xadiista eh, tadliiska nooca ugu xun layihah tadliisu taswiya ayuu ayadan lagu yaqaanay tadliis ataswiya taswiyadu waxa weeyaan waa god la xalaalay oo kale meel god aheed oo carada kale halkaan waa banaan waa siman tahay halkaana waa siman tahay dhexdana waa bohol bohosha haddaad sinto meeshana bohol aheed bal aan la dhihin la garan waayo maxaa la samayn waxbaana ku duugan marka wuxuu samayni laba qof oo hiqa ah oo haddana isa soo gaaro wax kala qaaday oo wax kala wariya ase maanta laakiin aan waxba kala maqaloo nin daciifa ah uu dhexda ogu jiro yuu daciifka meesha ka saari haddii marka la fiiriyo sanadkii hebel iyo hebel oo hiqa wey hebel iyo hebel waxba iska qaadaan wax soo saari karo oo dad khaasa ah, oo ahlujarx watacdiila ah, dadka ayaga ahlucilka unbaa soo saari kara maxaa yee labada nina wax kala waraysa labada horta waa hiqa haddana waxway kala wariyaanoo waxbay kala maqnaanoo waasidlaaan bay wax kala wariyaan toos ba wax iskala qaadaan laakiin intii la iktishaafo la baaro yaa waxaa la ogaan maantase fiqana ha ahaadaano hana kala wariyaane mid daciifa meesha ku duugan baqiyana waxaa sameeyey markaasay waxay dhaheen qaaciday sameeyeen axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya bay dheheen axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya baqiya ninkii la axaadiistiisa ma naqi ma man nadiif ma ahee kun minhaa calaa taqiya ka dhowrso ka dhowrsaa lagu yidhi qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlaani balqaan qarya min quraa balki weeyaane oo khuraasaankii aan soo sheegnay magaalooyinka afartaa u ka mid tahay khuraasa balki iyo haraad iyo naysaabuur iyo muxuu ahaa dhulkaasay yay ka mid tahay qaala xadaanaa jariir jariir bn cabdilxamiid addabi an muiirata muiira bnu miqsam muqiirata bnu miqsam can shacbiyi caamir bnu sharaaxiil shacbi qaala xadathani axaari alacwar hadda ninkaan la soo galay hadda nin baa la qabanoo miisaanka la saaraya xadathani alxaari bn acwar baa noo warramay alhamadani xaari alacwar alhamadani xaari bin cabdillaahi baa la dhahay hamadan wa kaana wuxuu ahaa kadaaban beenaale ragga qaar inama la aqrigi mahayo ragga qaar ina la aqrigi maa saalix buu ahaa saduqulisaan iyo intaa cancayna la qabaa kan waxaa la yidhi kadaab yadacu laxaadiid axaadiista nabigu dejin jir intuu dejiyo oo meel u fadhiisto oo qoro yuu dhihi jiray de waxaan oo dhan waa nabiga ayaa laga maqlay qaala xadaanaa abu aamir abu caamir alcaqadi cabdilmalik ah, afwan abu caamir cabdullahi bnu baraad alashcari qaala xadaanaa abu usama xamaad bnu usama amaad abu usama xamaad ibnu usama can mufadal mufadal ibnu muhalhal asacdi mufadal ibnu muhalhalin can mugiirata bni miqsamin qaala samictu shacbiya shacbi baa maqlay camr bnu sharaaxiil taabici weeyaan qiimo badan yaquul asagoo leh xadaanii alxaariu alacwar baa ii warramay wa huwa yashhadu a wa huwa ninkan xadaanii leh nin mawduuca oo daciifa inaad kasoo qaadato saa ku tagta lama ogolo marka waa iska meel buu iska saara ka beri noqonaya caamiru shacbi baa wuxuu leeyahay waxaa ii warramay xaaris alacwar wa huwa ashacbi imaam shacbi caamir yashhadu wuxuu qirayaa anahu xaariulacwarkan axadulkaadibiina beenaalayaasha mid kamid inuu yahay ninkaas ay warramayo beenaala la yaqaana ayuu leehay qala xadathana qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xadathana jariir ibn cabdilxamid dabiy can mugiirata bni miqsam can ibrahim anakhaci ibnu yaziid qaala wuxuu yihi qaala calqama calqama wuxuu yihi calqama bnu qays isagana waa nakaci ibrahim iyo calqame iyo aswad iyo nakayciyiin wey qaala calqama wuxuu yihi calqama bnu qays anakaci qara'tu lqur'aana qur'aanka waxaan ku xifdiy ku bartay fi sanatin laba sano laba sanaa kuxifdiyey bu yidhi alqama calqamo wey qara'tu lqur'aana qur'aanki maxaan ku akriyay oo ku bartay fi sanatayn faqaala alxaaris baa wuxuu yidhi alqur'aanu hayin qur'aan la xifdiyo waa wax fudud waa sahlan yihi alwaxyu fartaa ashadu ka daran waxyu maanta wuxuu ka wadaa farbarka farbarashadaa ka daran bu yihi qur'aankii dhannaa xifdigiisi iyo farbarashadii bu ley farbarashadaa ka daran waxyaalaha qaraa'ibtiisay kamid a ah, alwaxyu farbarkaa ashadu ka daran buu leey laga lix bilood ba lagu bartabo ama ka yar haddii macallin qubanoo tababararo dadaal badan uu ardayga helo ardaygana uu yahay arday fahmo leh waxadaanii xajaaj ibnu shaacir waa kaa soo maray xajaaj ibnu ajaaj xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxajaajki weeyaan ashaacir thaqafi qaala xadaanaa axmed ibnu yunusin qaala xadaanaa zaa'ida ibnu qudama can acma sulayman bn mihraan alkahili can ibrahim annakaci ana alxaaria xaari alacwar ibn cabd alacwar qaala wuxuu yihi tacalamtu lqur'aana quraanka waxaan ku xifdiy o ku bartay fi alaai siniin saddex sano walwaxyu fartina fi sanatayn laba sana igu qaaratay aw qaala waa isdaba mariyo alwayu waxyigi iyo farbarkiiba fi alaai siniin igu qaalatay wlqur'aanu qur'aana qur'aankiina fi sanatayn laba sana ku bartay buyi tan dambaa dhow u dhow leana waxaa soo maray asagoo kule alqur'aanu hayin oo farta ka adkeynaya waxadathanii xajaaj ibn shaacirkii wayaan xajaaj ibnu xajaaj shaacir xajaaj ibnu yuusuf ibnu xajaaj qaala wuxuu yihi xadaanii axmed huwa bnu yunis qaala xadaanaa zaid bn qudama can mansur ibn muctamir wmuiraa muirata an ibrahim anaci maqsabkii weyaan can ibrahim anakci ana alxaari ninkaa xaari la yihaahdo uu tuhuma waa la tuhumaystay dadkii buu been u sheegay inuu xadiistana been ka sheego mutaham weeyaan marka mutahamka waxaa weeye dadku been u sheegaa xadiistana waa looga baqaya wa xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa jariir bn cabdilxamiid can xamzata azayati qaala wuxuu yihi samicahu wuxuu maqlay murat alhamadani murat alhamadani baa wuxuu maqlay min alxaari xaarikan wuxuu ka maqlay shayan waxbuu ka maqlay wax oo gariib ahoo ninkan wuxuu ahaa ra'yu khawaarijna waa waxaa ujeedaa shiicada shiicada fikirkeeda fikru shiicana wuu qabay oo arki doonaa tafaasiirta su u geli doono ninkan markaa wax buu ka maqlay xamsatu sayaatigan ayuu la fadhiyey gurigiisaa lahor fadhiyaa xamsatu sayaatigan gurigiisaa la fadhiyaa samica murat alhamadani ba cafwan amzazati qala wuxuu samica murat alhamadani baa wuxuu maqlay min alxaari xaaris alacwar sheegan waxbuu ka maqlay faqaala lahu murat alhamadani baa wuxuu ku yihi xaaris buu la hadlaya uqcud bilbaab albaabkan isii fadhiisa bal war waxayd gurigan geliye balka igu siiso qaala fadakala murata muratu mura gurigii buu galay wa akhada sayfahu sayftii buu soo qaatay ninkan raba maanta inuu xalaaleeyo inuu gawracuu rabaa wa akhada sayfahu sayfahu sayftiisii buu qaatay soo qaatay qajafqajaftii iyo galkii laga saaray buu maqlay qaala wuxuu yidhi waa xasa xaariu xaaris wuxuu dareemay bishari shar buu dareemay ninkan kacay guriga galay inuu dhibaato usoo wadu dareemay fadhaba waa cararay waa tegey inuu diluu rabaa wax wuxuu ka maqlay uu dil ku mutaystay oo raafidada iyo hadallada ay ku hadlaan bal abubakr sidiiq oo uu ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan a saaxiibka keliya ee nabiga loo sheegay fi lqur'aani alkariim shaksi ahaan abubakar ninkii sidaas ahaa oo xadiista mutawaatirada fadligiisa ay sheegtay inuu yahay ninka labaad ee nabiga kuxiga caleyhi salaatu wasalaam ninkaa isagaa ah, dadka wax ka sheegay ka waran maxaa maxaa maxaa lagu xallin karaa lagu qancin karaa ah. waka waxaan kaa kahayn ma jirto qaala xadaanii cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa cabdiraxmaan yani ibnu mahdi qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ibni cown cabdullahi bnu cown min ardamaan qaala qaala lana ibraahim ba wuxuu nagu yidhi iyaakum waxaa iska jirtaan wlmugiirata bnu saciid mugiira bnu saciid iska jira ko waaba cabdiraxiim ninki la iska jira fa labaduba kadaabaani beenaalayaal weeye qala xadathana abu kamil aljaxdari qala xadathana xamaad huwa bnu zayd qala xadathana caasim caasim ibnu bahdala wey ibn abi najuud caasim ibnu bahdalata qaala wuxuu yihi kunaa naati abaa cabdiraxmaan asulami <clears throat> waxaan u imaan jiray buu leh caasim abaa cabdiraxmaan asulami imaamka la yidhaahdo abaa cabdiraxmaan wasmuhu cabdullahi ibnu xabiib cabdullahi bnu xabiib cabdiraxmaan asulami yaan u imaan jiray wa naxnu annaga oo khilmatun dhallinyaro ah ayfaacun yar yar ah hilma dhallinyaro gulaam dhallinyaro yar oo jamciisa khilma ayfaacun oo yar yar oo aan qaangaano shabaab ah fa kaana yaquulu lanaa wuxuu nagu dhihi jiray markaan la fadhiisano sheekha aba cabdiraxmaana laa tujaalisu lqusaasa dhallinyaroy kuwa qisada iyo waxaa uu dadka ugu sheekeeya ee diin ooga dhiga ha la fadhiisanina hayra abilaxwas mooyeene dadka dadka wacdiye ee qis qisoodo ee inta badan qisadooda iyo wacdigooda waxaas dadka uun kusoo ugu sheesheekeeya inta badan waxaan jirin oo saxeen dadka u wariyaan oo qiila waqaala ah waxaa la yirida unbay maanta kugu hayn hala fadhiisanina hayra abilaxwas mooyeene abilaxwas qusaas dadka qiseeyuu ka mid yahay cawf ibnu malik baa la dhaha abilaxwaskan cawf ibnu malik ibnu nadlat aljushami ninkaas isagu taabici qiimo badan wey waa nin qiimo badan a qisadiisa wax runa oo jira qur-aanka iyo xadiiskaaba qisa kugu filanba kuwaasuu ka sheekeeya wa iyaakum waxaad iska ilaalisaan oo kale idinki iyo waxaan idin kala digaya wa shaqiiqan shaqiiq shaqiiq dabi alkufi shaqiiqaana iska jira qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan wa kaana shaqiiq wuxuu ahaa ama kii ka warinaya ardayga caasim wa kaana shaqiiqu wuxuu ahaa haada yaraa kii arka ra'y alkhawaarij khawaarijta ra'yigeedu aaminsanaa oo dembiga kabaa'irta qof dhaco inuu gaal yahay dhiiggiisa la banaysan khawaarij baa la dhahaa walaysa biabihi waail shaqiiqan aad maqlayso ma aha abu waail shaqiiq bnu salamat alkuufi imaamkaas taabiciga kabiirka ee qiimaha badan asxaab ibnu sacuud ah ninkaa caashiya ka wariya abi waail ma aha shaqiiqan waa shaqiiq kale oo kuufi asagana dabi ah qala xadathana abu qasaan moxamed bnu camrin raazi qaala samictu jariiran ibn cabdilxamiid yaqulu laqiitu jaabir bnu yaziid aljucfi haddana nin baa miiska lasoo saaray waa kuba jaabir jucfi wey laqiitu waxaa la kulmay jaabir bnu yaziid aljucfi baa la kulmay falam aktub canhu waxba kama qoranin waxba kama qoranin kaana yuuminu wuxuu rumaysnaa birajcati soo noqoshada rajcada waxaa weeyaan waxay aaminsanaan jireen waa shiicada ayadana raafidada wey cali bin abi aalib meelaha daruuruhu joogaa bay dhihi jireen daruurahan mar buu soo degi doonaa markaasuu dhihi doonaa wiilkaygi ragga laayey aan la dagaalano markaa maan difaacayna aan garab istaagayna wax noocaasay qabeen kuwa tanaasuk arwax wax la yihahda qabana way jiraan oo dhihi wax dhimasho la yihahdo oo naft halkaa naf unbaa ku wareega adduunka mar ay bay noqon mar dameer bay geli mar qof bay noqon saas u wareegeysaa kuwa lalaha way jiraan kan marka wuxuu ahaa rajcada cali inuu soo noqonayo ayuu aaminsanaa xadathana xasan اxulwani qaala xadathana yaxya bnu adam qaala xadathana mscr ibnu kidaam qaala xadathana jaabir bnu yaziid jaabir jucfig weeyaan qabla an waa noo warramay qabla an yuxdita intuuna soo darisiinin ma axdaa wuxuu soo darisiiyey wax fool xunbu marka dambe la yimid oo been fara badan buu dejiyey wadaac buu noqday fikir xunna wuu qabay oo raafidanimo ah inta waxaa keenin bu wax noo sheegi jiray kadib laga kala carar waxadaanii salamata bnu shabiib qaala xadaana alxumaydiyu cabdullahi bnu zubayr qaala xadaana sufyaan qaala kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yaxmiluuna kuwa ka xumbaara can jaabirin jaabir jucfi ibnu yaziid bay ka qaadi jireen an yuhira intuuna muujinin ma adhara muujistay falamaa adhara markuu muujistay maa adhara wuxuu muujiyeyoo foolxumadii iyo wadcigii iyo caqiida xumadii itahamahu naas dadkii baa tuhumaystay fii xadiidi xadiidkiisa oo wa tarakahu bacdu naas dad baa ka tegey dadka qaar baa ka tegey faqiila lahu waxaa lagu yidhi wamaa adhara markuu muujistay aad sheegaysa maxay tahay qaala aliimaanu rumayn birajcati soo noqosho uu rumaysan yahi ah, cali baa soo noqon iyo qiyaamihii oon la gaadhin oo adduunkii la rogin oo dib loosoo dadka loo soo bixin qubuurihii ayuu leeyahay banaankan uu taagan yaha dururahan ku jiraa waxadaanaa xasan alxulwaani ibnu cali qal xadaana abu yaya imani abu yaya alximani qaal xadaana qabisa waakuuhu anahuma samicaa waxay maqleen aljarax ibnu malix wakiic ibnu jarax abihi wey yaquul isagoo le samictu jaabiran jaabir baan maqlay isaga laftiisa wa laga sheegay jarax samictu jaabiran jaabir baan maqlo yaquulu leh cindii waxaan hayaa maanta on sheegi karaa cindii sabcuuna alfa xadiid toddobaatan kun oo xadiid can abi jacfar can inabiy ku arooraysa kulluhaa dhammaanteedba Ah, oo waxaan hadda ku daalaan wey abu jacfar can الnabiy abu jacfar abu jacfar alfa ah. xadiid can abi jacfar laga wariyey can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam sii wariyey kuluhaa dhammaantoodba ah. jacfar ibnu muxamed ibnu xasan ibnu cali ibn abi طaalib jacfar jacfar saadiq maxamed اlbaqir ayaa markii ku wadaa can الnabiyi kuluhaa dhammaantood saa ku arooraysa toddobaatan kun oo xadiid oo halkaa sanada yaan hayaa buu yidhi somaart waa been sheeg oo been run ugu eeg sheegti isaga waxaa way been banaanka taallo oo foolxun buu keenay oo laska garan waxadaanii xajaaj bnu shaacirin qaala xadaana axmed bnu yunusin qaala samictu zuhayran yaquul isagoo le qaala jaabirun jaabiru jucfi wuxuu yidhi aw samictu jaabiran maa waan ka maqlay yaquul isagoo leh ina cindii agteeda waxaa hadee la hamsiina alfa xadiid konton kun oo xadiid maa xadatu minha bishay weli aanana xadiida ka sheegin konton kun oo xadiid oo sidii u ningaxan oo haystaa oo weli aana sheegin baan hayaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi zuhayr uma xadaa wuxuu sheegay yowman maalin bixadiiin hal xadii buu sheegay faqaala wuxuu yihi hada min alhamsiina alfan kontonkii kun buu kamid yahay kan kii horreeyey ee sheega wey inta kale waa ii yaalaan waxadaanii ibraahim bnu khaalid ilyashkuri qaala samictu abawalidin yaqulu samictu salaam bin abi muطicin yaquul samictu jaabira jufiy jaabir jufi baan maqlo yaquulu leh cindii hamsuuna alfa xadii baan hayaa can nabiy laga wariyey toos sala la alay wasalam waxadaanii salamata bnu shabiib qaala xadaana alxubaydiyu qaala xadaana sufyaan qaala samictu rajula nin baan maqlay sa'ala weydiiyey jaabiran jaabir can qawlihi caza wajal waa kan marka fiiri tafsiir xumadooda waa kan qur-aankaa arkaysaan meel kale la aadayaan meel kale la aadi cali iyo faaduma iyo xasan iyo xuseen iyo abu jacfar ahlubeytkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qiimaha badnaa ee fadliga badnaa een jecellahay ilahay darti aan u jecel lahay nuxibuhum fi llah ilahay darti aan u jecel lahay darajadoodiiyo qiimahoodana ahlu sunnaha way saareen kama yna nusqawmaynin quluwi iyo waxaynan maaratay mudnayna oo iyagaba ay nacayn oo ynan rabin lama saarayo marka waa kan wax tafsiirkoodi can qowlihi caza wajal falan abraxa alarda xataa yaadana lii abi aw yaxkuma allahu lii wahuwa khayru lxaakimiin ayadan ayadaa yuu fasiraya faqaala jaabir wuxuu yihi lam yaji ma imaanin ta'wiilu haadihi ayadan tafsiirkeeda weli ma imaanin waaqicada iyo xaadidada ay ka hadlayso wax soo socda weeyaan buu yihi qaala sufyaan ba wuxuu yihi wakadaba been buuna sheegay ayadan wax hore oo tagay qiso hore oo tagtay suuratu yuusuf yuusuf iyo qisadiisii weeyaan hooy aabihiis yacquub iyo carruurtiisii iyo yuusuf qisadii dheereed ee dhex martay qur-aan ka sheekeeyey ee wiilkii ina yacquub ahaa ee u weynaa markii kii kalena lagala hadhay waa kii dhihi jiray orday aabba aada anigu halkan aan joogiye ilaa aan ilaahay uu xukunkiisa uu nagu dhaco ama uun idan aabba uu noo idmo yidhahdo war iska imow weji aan aabba la aado annagoo yuusuf san ogaa ku samaynay kii kale cahdi iyo mawaahiiqda iyo heshiiska iyo ballantaana nooga qaaday inaanan dhammaano mooyaane inaan wiilka aanan laweyn karin kiina waatan inaga reebay orday bal idinka qaylo geeya falan abrax alarda xataa yaadana li abi aw yaxkum allahu li wahuwa khayru xaakimiin saasay ayd markaasuu jaabir wuxuu yidhi waa weli way soo socota tafsiirkeedi wuxuu leeyay sufyaan wakada been buu sheegay faqulnaa lisufyan ma kun yidhi wamaa araada bi hada oo muxuu la jeeda aayaddan waa soo socotaada uu leyahy tafsiirkeeda faqaala wuxuu yidhi ina araafida shiicada kuwooda xulun raafilo la yihahdo taqulu waxay dhahaan ina caliyan cali fi saxaabi daruuruhu ku jiraa falaa nakhruju ma baxayno maca man kharaja min waladi wixii baxaya awlaaddiisii caruurtiisa ka mid ahoo baxaya oo eh, uhiilinaya awlaaddiisii la dilay raaci mayno xataa yunaadiya ilaa uu ka dhawaaqo munaadin mid dhawaaqay mina samaa cirka oo cali ah yuriidu wuxuu la jeedaa kasamada ka dhawaaqi caliyan cali anahu yunaadiya inuu dhawaaqi doono dhihi doono ukhrujuu baxa hadda waa ina idmaye maca fulaan hebel raaca oo dagaalka gala ahli la dagaala yaquulu jaabir baa wuxuu yidhi jaabir jucfi wayaane fa hada tawiilu hadihi alaaya tafsiirkeeda waa soo socotaa cali baa soo degi doona amarkaasuu la bixin doona markaasa la wada kici doonaa tawiilkeeda tafsiirkeeda waa kaas fa hada tawiilu hadihi alaaya wakadaba been buu sheegay bu lehay sufyan baa leh kaanat waxay aayaddu ku saabsan tahay fii ikhwati yuusufa yuusuf calayhi salaatu wasalaam walaalihiis wixii dhex maraya qisadahaa iyo ninkii lahaa falan abrax alarda xataa irjicuu ilaa abikum faquluu yaa abaana inabnaka saraq ardaya ninkii ka sheekeenaya wey falan abrax alarda xataa yaadana liabi aw yaxkuma lahu khayr xaakimiin ah. tafsiirka marka meeshii la aadeen waad aragtaa iyo meeshii ay ahayd waxadaanii salama qaala xadaana alxumaydi qaala xadatana sufyaan qaala samictu jaabiran jaabir jucfi wey oo waraba yuxadiu ka warraba binaxwi min alaaiina alfa xadiid soddon kun oo xadiid wax ku dhow buu ka ma mastailu ma maa astaxilu buu le ninkan la yidhaahdo sufyaan ma xalaashanaayo xalaalla iima aha afkana ooma quuraayo an adkura inaan sheego minhaa axaadiista soddonka shay an wax kamida ah ana lii walow ana lii haba ii sugnaada kada wa kada intaa iyo intaa waxaayo waxaaba halay siiye abaalgud kasta iyo wax kastaba hala ii sheego inaan hal xadii oo mida soddonkaa kun aan ka sheego xalaal ima aha bule waa wax maaratay huraa oo beena oo daciifa oo waxba ka jirin oo wadci ah oo sunada mxua diinta aan shaqo ku lahayn qaala muslim muslim wuxuu yihi waa musanifke wasamictu abaa qasaan baan maqlay moxamed bnu camr iraazi qaala saaltu jariir ibnu cabdilaahi ibnu cabdilxamiid baan maqlay oo faqultu saaltu waxaan weydiiyey jariir ibnu cabdilxamiid faqultu waxaan ku yidhi alxaari ibnu xasiira ninka la yidhahdo xaari ibnu xasiira laqaytahu ma la kulantay ninka la yidhaahdo moxamed binu camar baa wuxuu weydiinayaa jariir bn cabdilxamiid waxaan ku yidhi xaari binu xasiira jariirow laqiitahu ma la kulantay qaala nacam haa waan la kulmay shaykhun waa oday nin weyn oo odayo weeyaan oo dawiilu sukuuta aamus dheer nin aamus badan oo afgaaban weeye yusiru wuxuuse daa'imaa calaa amrin cadiim wax weyn buu la aamusan yahay oo u daa'imayaa oo waa maxay atashayuc falaa yatuubu walaa yaqlac shiicannimuu ninkan meesha la fadhiya ha kana toobad keeni maayo kana hadhi maayo sukuudkiisa ayuuna ku tagin dawiilu sukuud waa aamus leelyahay yusiru yudiimu wayastamiru wuxuu daa'imi oo uu weligii ka foqeynin calaa amrin amar cadiimin weyn wahuwa tashayucu qala xadathana axmed bin ibrahim adawraqi qala xadathana xadathanii cabduraxmaan ibnu mahdiy can xamaad ibni zayd qaala dakara ayuub ayuub baa wuxuu sheegay ibn abi tamiim asakhtiyaani weeyaane rajulan nin buu sheegay yowman maalin nin buu soo hadal qaaday fa qaala wuxuu yidhi lam yakun bimustaqiimi lisaan ninkaas soo maaha nin carab toosan may ahayn oo wuxuu sheegaaya gabadhaciisi iyo dacfigiisi iyo itqaanki waa waxbaa kaa ah. waa daciifi kaana wadakara aakhara mid kaloo haddana sheegay fa qaala wuxuu yidhi huwa yaziidu wuxuu kordhiyaa fi raqmi raqamku kordhiyaa yaziidu fi raqmi raqamku kordhiyaa raqamka ziyaadatu raqam waxaa loo isticmaala tijaarada tijaarada loo isticmaalaa tijaarada becsharada alaabta qaar qiimaheedaa lagu qoraa qiimaheedaa lagu qori jiray marka shaygii lasoo siiyey labaatanka dirham yuu soddon dirham ka dhigi a baab masale la yiraha masalat almuraabaxa jirtay len mogtahay masalat almuraabaxa oo wuxuu leeyahay waaxid bicashara buu leyahy marka oo tobankiiba hal buu saaran tobankiiba hal buu saaran wuxuu le toban baan kusoo gaday ama boqol baan kusoo gaday boqol haddaan kusoo garay tobankiiba hal shil maan saaran marka boqol iyo toban iga gad waba cadee saasuu leey marka kugad marka wixii uu kusoo gaday si dadka ay ugu qancaan oo waba caddahay oo hadal mala ay dhahaan ayuu ku qori marka lambar buu saari lambarkiisi aan ahayn oo saxda aan ahayn yuu lambar saaraya kan marka inuu sidaa suuqa iyo macaamilada dadka uu sameeyo iyo calaaqada xadiidka ka dhexaysa maxay tahay waxaa ka dhexaysa ninkaa faasiq buu noqday ninka suuqa khiyaamada ku sameeya ee khadaaca sameeya ee qabniga iyo beenta suuqa ka sameeya wuxuu noqday faasiq faasiqna waxaan soo maray aayadda qur-aanka eed muxuu ilahi subxana wa tacaala in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanu la qaadan maayo warkiisa waa la tuuri halkan horta wa ka soo galay ko laba ujeeddada hadda waxaa weye yaziidu fi raqmi yarkii ma aha badeecada ma ahee waa raqamka xadiidka a ah, raqamka xadiidka laga hadlayo ruwaadii nin uan weliga wax ka warinin budhi waan ka maqlay nin daciifa yuu magacii ugadini u bedeli daciif oo magaciisa hadii la sheeg ogaan lahaa yuu magacii u bedeli oo kunyadii iyo nisbadii sidii saciid ibn masluub oo kale siduu samayn jiray oo kale kol magac uu la baxo kol kunyo kol nisba kol ka ila akhiri ziyadatu fi raqamkaana waa lagu fasiraa qala xadathana xajaaj bnu shaacirin qala xadathana sulayman bnu xarbin qala xadathana xamaad bnu zayd qaala qaala ayuba wuxuu yidhi ina lii jaaran deris baan leeyahay nin baan deris nahay uma dakara wuxuu sheegay ayuub fii fadlii ninka ay deriskiisaa fadliga uu leeyahay nin qiimo badan oo jiiraan fiican weeyaan ha fiicnaada dhinacaasa iyo akhlaaqda iyo macaamilada xagga diintii laakiin fiiri walow shahida cindii agtayga hadduu iga maqraati kaco calaa tamratain laba timir hadduu iga maqraati kacana maa ra'aytu ma arkeen shahaadatahu maragtiisu jaa-isatan inay banaan tahay ninka qiimaha badan ee derisnimada fiican haddana lagu aamini maayo laba laba xaba oo timira inuu maqraati qof oga noqdo laba xaba oo timira xataa maqraati hadduu iga noqdo maqraatigiisa inay banaan tahay u malayn maayo waa nin aan maqraati gelyanin la aaminsanayn cadaalad aan lahayn xagga diinta marka laga hadlayo sida kale waa kale waa nin iska dhabeca fiican وxadثna <clears throat> محamed بن rاafici وxajaaj بن shaacir qaala waxay yihahdeen xadaثna cabdالرaزaq بn mnhan cabdiرaزaq بn hmam الsنcaani qaala qaala macmar ba wuxuu yihi بn rashidi ma ra'aytu ma arkin ayuba ayub بn abi tamima السkhtiyani oo اkhtaaba xantay axadan qof qaطun weligay ilaa cabdاlkariim mooyeene yaعni abaa umaya cabdاlkariim ninka la yihahda abaa umaya un baan arkay asagoo xamanaya fainahu dakarahu wuu soo hadalqaadayoo faqaala markaasuu wuxuu yidhi raximahu allah allah u naxariisto kaana wuxuu ahaa hayra hiqa nin aan hiqa ahayn ah, allah u naxariistee hiqa ma ahayn nin lagu kalsoonya ma ahayn buu yidhi warka waa xantii ma aha dembigay ahayd waa diin isnaadkii bay kamid tahay waa diintan ayadu laqad sa'alani inuuna hiqa ahayn bu marka yuu daliil u sheegay waxaa la yidhaha jarxiga waxaa la qaada markuu yahay mufasir mufasar aljarxu lmufasar yaa la qaadan <clears throat> qof markaa tiraha hebel waa nin daciif ah sababu dacfihi sheeg baa lagu dhihi markaad sheegto waxaa dhici karta inuu yahay sabab aan dacfiba noqon karin oo wax lagu daciifin inaad sheegtaa laga yaaba kumaa wuxuu yidhi hebel xadiiskiisa la qaadan maayo markaasaa waxaa la maxaa dhacay waxaan arkay ra-aytu wa yarkidu lfarasa faraskiisa isagoo eryi yaa arkay buu yidhi oo waxaasa rag lagu daciifiyaa oo xadiis lagu daciifini xagga u tuur baa la yidhi marka jarxigu waa inuu yahay jarxu mufasar oo la tafsiiriyo qad yakunu saxiixan cinda algayr daciifan cindaka agtaada uu marka daciif ka yahy marka ayubtiibu ka diyaargarooba wuxuu ninka asaga aheen ka hadlay een idhi hayru hiqa weeye laqad sa'alanii wuxuu i weydiiyey can xadiidin xadiid licikrimata cikrima uu leeyahy xadiid cikrima mawla bn cabaas laga wariyo yuu i su-aalay asagaa i weydiiyey oo iga codsaday waan u sheegay uma qaala wuxuu yihi samictu cikrima cikrimaan ka maqlay buu yidhi meelahaas oo kale maarnaan arkay buu yidhi anigii cikrima u sheegay oo oga wariyey asagii baaba isku isku xidhayba oo yihi cikrimaan ka maqlayba waa tdliis soo maaratid waa iktishaafay marka wuxuu yidhi khalas ninkaa iqa ma laha xadaana alfadl bnu sahl qaala xadadana cafan bn muslim safar qaala xadadana hamaam ibnu yaxya qaala qadima calayna abu dawud alacma waxaa noo soo galay buu yidhi abu dawud alacma kana hadal haysta abu dawud alacmana nufeec baa la magaciisa ibn lxaari nufeec ibn lxaari alqaas nin qiseeyu ahaa markaasuu xadiis isku soo dhex tuuray oo yidhi xadiis baan ka sheekeen qadima calayna abu dawud alacma yaa noo soo galay fajacala wuxuu guda galay yaquul inu leeyahay xadaana albara saxaabadii waaweneed buu ayuu ka warinaya bara noo warramay albara binu caazib qaala wuxuu yihi waxadaana zayd arqam haddana saxaabi kale saxaabadii buu toos ugu warinaya fadakarna dalika liqataada qataada ibnu dicaama saduusi oo taabici ayaan sheegnoo nidhi war ninkan bal nooga waran saxaabadii baan ka weridu ku haya faqaala qataada wuxuu yihi kadaba been buu sheegay abu daawuud lacma been buu sheegay xaggee xadiid ku arkay iyo diin xalaqaatulcilmiga weligu ma soo fadhiisaninba kadaba been buu sheegay maa samica kama maqlin minhum saxaabada bara iyo zaydun midnaba inamaa kaana wuxuu ahaa dalika abu daawuud alacma saa'ilan mid dawarsada yatakafafu naasa dadka weydiista oo kafka gacmaha u horsada zamana daacuun aljaaruf daacuunkii daacuunaljaarif ahaa ee dadka baabi'iyey sanata sabcin wa hamaaniin hijrada markay siddeetan iyo toddoba daacuunkii dadka baabi'iyey xilligaasuu isaga dawarsan jira magaana allada ku jiray nin dalabulcilmi oo diin bartay oo cilmi xumbaaro oo xifdiya mabay aheenba gooruu marka saxaabadan wax ka maqlay u taas waa mid oo inuun horta ahayn nin dalabulcilmi laguba yaqaanaba dalabulcilmi nin lagu yaqaanaba nin aan ahayn oo haddana dhahay xadiis baan sheego warinaya warkaasa waa mulaaxada koobaad wey qodobka koobaad wey qodobo kale waa soo wada qala xadathana xasan bnu cali alxulwani qala xadathana yaziid bnu haaruun qala akhbarana hamaam qaala dakala abu dawuud alacma abu dawuud alacma baa noo soo galay calaa qataada buu usoo galay ibnu dacaama falamaa qaama markuu kacay markuu istaagay abu dawuudkii baa kacay oo ka tegay qaaluu ardadii baa waxay dhaheen ina haadaa ninkan sheekh qataada la weydinaya abu daawuud lacmahan yazcumu wuxuu sheegayaa anahu laqiyan la kulmay tamaaniyata cashara badriyan iska dhaaf saxaabadii kale sideed iyo toban badriyiin oo saxaabadii kuwii bader ka qayb galaya inuu la kulmay ayuu sheeganaya fa qaala qataada wuxuu yidhi hada kaana saa'ilan warkiisaa dhegaysanin wuxuu aha dawarsade qabla aljaarifi <clears throat> dhaacuunkii jaarif ka hor buu dawarsan jiray <clears throat> oo laa yacriidu uuna u banbixi jirin fii shayin wax min hada wax xadiidkan kamida ah, weliga ooma bixin dadkaa dawarsaday ayagoo wax baranaayo cilmi akrisanayo arki maysid waxbuu haldhabaysanoo haldhabaysanoo guran guran guran kadibna gurigiisa u caraabi laa yacridu fi shayin wax min haadaa xadiidkan kamida ah ooma soo bambixi jirin mana imaan jirin walaa yatakalamu fiih weligiina kuma hadlin xadiid fa wallahi baan ku dhaartay midda labaad inuunan ahayn daalibulcilmi waa kow tan labaad bedri buu amanka maamaanaya fa wallahi baan ku dhaartay maa xadathana alxasanu xasanu lbisri ood garanaysaan inuu ahaa taabici kabiirah yaaba nooga waramin can bedriyin qof bedri ah mushaafahatan si toos ah inooga qaaday oo mushaafahatan iyo toos baan bedriyiin oo la kulmay aan weligiina dhihinba walaa xadaanaa saciid ibn musayab saciid ibn musayib baana noo sheegin can bedriyin nooga warramin mushaafahatan toos inooga qaaday ilaa can sacad binu maalik unbuu noo sheegay raggii bedriyiintaha ah, sacad binu maalik basah ayuu noo sheegay inuu mushaafahatan kaga qaaday markaasuu isagana leeyahy sideed iyo toban saxaabi oo bedri aan ah wax ka qaaday buu leeyay dhici karta maaha waa kuwa le dagaalkii beder baan joogi jirna on dakarka iga soo gaahay dheh kale dheh o kale on ku dakramay dagaalkii beder ayaan ma qofka hadduuna xishoonaynin idaa lam tastaxyi fasnac maa shita ah, haddaadan xishoonaynin alla adan ka xishoonan rasuul diin aad inaa waaba yeelaynin wax kasta waa kaa suuroobi wax kasta qofka waa ka suuroobaya markaasay deena dadka qaarra ay rumaysan oo run moodi oo ay maaragtay eh, wax u ta'wiilinayaan waa been iska cad maxaa been noqon marka qala xadaثna cثmaan بn abi shayba qala xadaثna jariir بn cabdالxamid can raqba raqabata ibnu masqala raqabada waa luqunta magacaasaa loogaraqaba magac looga dhigay aabihina waxaa la dhahaa masqala saad weeyaan masqaladu ana aba jacfarin aba jacfar alhashimi almadini o almadani abu jacfar alhashimi cabdullahi bn miswar baa la dhahaaye qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa ana aba jacfar ninka la yihahdo alhaashimi cabdullahi bin maswar almadani kaana wuxuu aha yadacu axaadiida axaadiid buu dejin jiray uu dhigi isagaa qori nabigaa yirin uu daladhihi kalaama xaqin hadal xaqa yuu axaadiid u samayn salaada jamacaha lagu tukado salaada subaxa laga dadaalo sadaqada ha la bixiyo qaraabada ha la xiriiriyo waalidka baari ha loo noqdo waxaasoo dhanba waa kalaamu xaq soo maaha kalaamka xaqa nusuusteedi iyo adiladeedi axaadiisteedii bay leedahay asagu laakiin xadiid buu u samaynaya sanad markaasuu deena nabiga u tiirin ule nabigaasaa yidhi sala allah aleyh wasalam ah, warku waa war xaqaho adilo kala cadaysay lakin wax wax jira maaha walaysat min axaadiii nabiyina kamid maaha sala allahu aleyh wasalam wa kaana yarwiiha can inabiy nabiga ayuu ka warin jiray sala allah aleyh wasalam qaal xadata meel walba way ka soo galeen meel walba way ka soo galeen shareecada iyo hadmigeeda iyo iskudayigeeda laakiin intaas waxaa weeyaan rijaal rijaal baa hortaagan oo intixaal iyo ciyaartooda ka hortegaya qala xadaana xasan axulwani qala xadaana nucaym bnu xamaadin qala abu isxaaq ibrahim bn mxamed bn sufyaan nucaym bnu xamaad qaala wuxuu yihi abu isxaaq ibrahim bn mxamed bn sufyan xadaana waxaa noo warramay oo kale mxamed bnu yaxya qala xadaana nucaym bnu xamaadin halkaas iskugu imaadeen labada sanad xadaana abu dawud dayaalisi abu dawud adayaalisi can shucbata ibn xajaajin can yunis ibni cubaydin qaala wuxuu yihi kaana camar ibnu cubayd wuxuu ahaa yakdibu fi lxadiid xadiidka been buu ka sheegi jiray xadiista nabiga sala allah alay wali w slam wallah aclam billah tawfiq sala allah waslam ala nabina axmed